bilow xadiidkii horreysay ka bilownay abu khaythama bacda kitaab aliimaan mubaasharatan abu khaythama waa zuhayr bnu xarbi sida hadda uu musanifka noo caddeeyey waa abu khaythama zuhayr ibnu xarbi wey marka sanadkaas mutaabaca ku jirtay mutaabacadaasna wuxuu iskugu imaanaysay kahmes ibnu xasan sanadkuna waa isleegyahay wax naazil yihahda ma jira meeshan iyo wax kala sareeya abu khaythama zuhayr ibnu xarb wakiic buu ka wariyey wakiicna kahmes sanadka kalena cubaydullahi bnu mucaad alcambari oo aabihiis oo mucaad alcambari ka warinaya kahmes bay iskugu imaadeen marka sidaas weeyaan marka xalayto bacd alikhwa waxay dhaheen sidaas aan ahayn ba carabka ku dhufatay marka kitaabka maadaama oo aan yar dadejinayno wixii markaasi hafawaad ah oo eh, naga khaldamo ama carabka aan ku dhufanno aad baan ugu faraxsanahay inaad mar walba xasuustaan oo aan isla soconno inaan isla soconno oo waxyaalaha sarmaseegtada iyo hadallada aan laga yaabo inaan mararka qaar si khaldan u sheegno iyo wax oo dhan ba lagu baraarjiyay biidn illahi tacaala kitaabkii waan dadejinayna carabkii baa mararka qaar ayaa laga yaaba inuu meelahii ka seelteeyo bismi اllahi الرaحman الرaحيم alxamdu للahi رb العaalمين وصlى اllah وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وصaxbih أجمaعين allahuma انfacna ma clamtna وعalimna ma ynfacuna وزidna cilma qala الإimaamu abوlxusein msلm بن الxajاaج بn msلm الqushayriي naysaburi raximah الlah baabun qaala xadahanaa qutayba muslim waxaan sheegnay sanadku ka bilaabay qutayba binu saciid bnu jamiil ibnu dariif mawduuc ahaana wuxuu ku saabsan yahay bayaanu salawaat alatii hiya axadu arkaan lislaam salaadihii baa laga sheekeynayaa oo ah arkaanulislaamka mid kamid ah waa rukniga labaad wey bacda shahaadatayn labada shahaado qofka hadduu qiro oo carabkana kaga dhawaaqo wixii ku xiga waxaa weeye salaadii wey arkaanta marki laga hadlayo islaamka qala xadathana qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif ibnu cabdillahi thaqafi albaqlani baqlan qaryat min qura balk naysabur can malik ibnu anasin ayuu ka wariyey malik ibnu anas ibnu malikin ibnu abi caamir alasbaxiy abu cabdillaahi radia allahu canhu imaamu daar ilhijra fii ma quri'a wixii lagu dul akriyey calayhi malik oo qutaybe wuxuu leeyahay malik warinta uu ka warinaayo waxaa weeye dariiqu taxamulku iyo qaabka uu sheekha maaliga ooga qaaday quri'a calayhi waa lagu dul akriyey isagana waa dhegaysanayay marka qutayba manhajka imaamu malik fi taxdiidna sidaas ay ahaan jirtay oo masjidka nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam uu fadhin jiray oo kutubta ku akrin jiray oo kitaabkiisii muwaaha uu akrin jiray in badan waana lagu dul akrin jiray oo qiraa'a cala sheekh waxaa la yidhaahdo dariiqadaasay isticmaali jireen marka wuxuu leeyahay fii ma quriya calayhi wixii lagu dul akriyay maalik can abi suhayl buu ka wariyey maaligna abu suhaylna waa adeerkiis oo waa naafic binu maalik weeye naafic ibni malik ibn abi caamir alasbaxi maalig waa maalig ibnu anas ibnu maalig wey marka anas binu maalig oo imaamu maalig aabihii ah iyo naafic binu maalig oo abu suhaylkana yaa walaalo ah marka waa adeerkiis wey can abi suhayl buu ka wariyey adeerkiis naafic binu maalikin can abihi aabihii buu ka sii wariyey abu suhaylkaasna oo maalik bin abi caamir ah abu caamir alasbaxi anahu abu caamirkaas saddexdii wuxuu ka mid ahaa abu caamir ra saddexdii nin ee xabaashay cuhmaan binu cafaan markii la dilay habeennimo xabaashay ee siduu mxuu ahaa qubuurtii baqiic ku xabaaray buu ka mid ahaa can abiihi anahu samica wuxuu maqlay dalxa binu cubaydillaah radia allahu canhu wa ardaah dalxa binu cubaydillaahi axadu casharati mubashiriin weeyaane almubashiriina fi ljanna yaquulu dalxoole jaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu u yimid min ahli najdin reer najdi wey ninkaasna najdi mandiqada la yidhaahdo ilaa haddaba mandiqatu najdi ee goboladaasi muxuu ahaa qasiim iyo ilaa iyo riyaad dhulkaas najdi waaye jaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam min ahli najdin reer najdi ah haayiru ra'si madaxiisuna uu kala firirsan yahay timihiisa nin timihiisu ay isku toosan yihiin maaha waa qof musaafira oo meel dheer ka yimid oon shalnaysnayn oo timihiisa kala tagtagsan yihiin thaayir way kala buubuubayaan weye nasmacu waxaan maqlaynaa dawiya sawtihi sawdkiisa dinaahiisaan maqlaynaa iyo danaaniga iyo dhawaaqa sawdkiisa waan maqalnaa walaa nafqahu mana fahmayno maa yaquulu wuxuu leeyahay nin waxaa weeye jubbaysanoo meel fog intuu ka imaaday hilowsan nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu rumeeyey aan weli arkin shareecada iyo diintana wax badan aan ka garanaynin marka dhawaaqibu wuxuu ka soo bilaabay asagoo nabigaba soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam walaa nafqahu ma fahmayno maa yaquul sawdkiisa dawigiisa iyo sawdka dhawaaqiisa iyo culayska waan maqalaa laakiin ma fahmayna waxuu ku hadlayo waa soo socdaa xataa danaa ilaah uu ka soo dhowaaday min rasuuliillah nabiga calayhi salaatu wasalaam uu usoo dhowaaday fa idaa huwa yas'al wuxuuba weydiinayaa can ilislaami islaamnimada wuxuu nabiga weydiinaya la dhawaaqaya waxaa weeyaan islaamnimaduu rabaa inuu caddaysto iyo shareecada wax badan oo kamid a faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu yidhi khamsu salawaatin shan salaadood yaa fil yowmi maalin iyo waleyla habeen lagugu leeyahay maxaa igu waajibay oo shareecada ugu horeeya bacda shahaadateyn ilan waa muslim soo imaado islaama wey muslim wey laakiin waxaa ku xiga salaaddii wey shan salaadood baa fil yowmi waleyla lagugu leeyahay baa yidhi habeen iyo maalin isku dar waa shanta salaadeed ee mafruudada ee maktuubada ee naqaana en tukano wey alxamdu lilah shantaas unbaa waajib ah fa qaala wuxuu yidhi hal calaya korkayga ma yahay ayruhuna shantaa waxaan ka ahayn oo salaada qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa an taawaa an tatawaca inaad sunaysanba mooyeen laa ilaa an tatawaca wa siyaamu shahri ramadaana shahra ramadaan bisha ramadaan soonkeedana waajib uu kugu yahay xagga soonka marka laga hadlaayo faqaala ninkii wuxuu yihi hal calaya hayruhu waxaan soonkaa ramadaanka ka ahayn oo korkayga oo waajiba ma jiraa faqaala wuxuu yihi laa soon waajiban ramadaan ahayn ma jirto oo ilaahay kugu waajibiyey wixii nadar ah ama kafaaro ah adiga aad sabab u noqotay waa gaar laakiin ra'san waxa toos kugu waajibay soon ahaan ee arkaanta ka mida ah waa soomu ramadaan wey siyaamu ramadaan weyaan laa ilaa an tatawaca inaaba sunaysanaysa mooyeene ilaa an taawacadaas marka istinahaasi waa munqatic oo haddaad maqasho munqaticna mustanaha iyo mustanaa minhu wa shaqo iskumale waa kala jinsi marka laa waajibkuuma aha waxaan soonka ahayn ilaa an taawac laakinahu yustaxabu laka an tatawaca inaad sidaada u sunnaysato soon sunnaah ama salaad sunnaah ayaa kuu bannaan waad soomi kartaa soon sunnaah laakiin waajib markii la dhaho waajibka tadawuca ila waajib maehe ilaa an tatawaca tadawucu laysa min alwaajibi kamid maaha bal ay mustathnahan waa munqadic weeyaan marka tadawuca iyo sunnada waa ku gaar adigay ku taallaa haddaad la imaatana ziyaarato khayr wey haddaad ka tagtana waxba laguma haysta wey qaarna waxay leeyihiin maya eh, ilaa an taawacadan istinu waa mutasiloo ilaa an tatawaca inaad tadawucayso tadawuci gasha mooyeene soon waajiba iyo salaad waajiba oo intaa la sheegay ahayn waajibkugu ah ma jirto inaa adiga aad shuruuc aad la imaatood guda gasha mooyeene ilaa an tatawaca salaatan salaad sunnaha inaad dhex gasho oo haddaad dhex gasho wajaba calayka ikmaaluha inaad dhammaystirta kugu ah ilaa an tadawaca soon soonka sunnada inaad tadawucdo mooyeen oo dhex gasho mooyeene oo haddaad soon sunnaha ah aad guda gasho waajib waxaa kuwa ah ikmaaluhaa inaad dhammaystirto qaar culamada ka mid ah sidaa qaba laakiin xajka waxaan ka ahayn sida xooga badan u badan yihin jamhuurta waxaa weeyaan waxaan xaj ka ahayn oo sunanka ah haddaad guda gasho waad iskaga noqon kartaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo soomay waa kii afuray soon sunna ah intuu soomay oo la yihi waxbaan haynaa raashina waa kii nabiga calayhi salaam yidhi keena fa innii asbaxtu saa'ima salaaduna sidoo kale way hadday salaad sunna tahay markaad guda gasha kadib waad ka bixi kartaa gaar ahaan haddii ayna wax markaasi dan ay ku qabato qisadii ninkii juraj la dhihi jiray wixii lagu canaantay ee hooyadii habaarkiisa habaarkeeda ugu dhacay soo salaad sunna uu iska sii watay hooyadii oo la hadlayso inuu ka baxayna ahayd marka waa kii nabiga calayh salaam ku dhihi jiray abulmucalla markuu u dhawaaqay asagoo salaad ku jira sunna ah maxaad ii yeeli weydood ii ajiibi weyday markaan kuu dhawaaqay nabi allow salaad baan ku jiray istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum soo ilahay ma dhihin waa kii lagu qabsaday sunnaad ku jirta ee waajib baana dhawaaqaye arrimahaas oo dhan waxay tusaayeen haddaad sunno gasho sunnadii waad ka bixi kartaa maa cadda alxaj waxaan xajka ka ahayn haddaad adoo hadda ka hor xajiyey aad labayk allahuma xajan xaj kala gasho xajkaa inaad dhammaystirto waajib weeyaan cumraduna waa sidoo kale bidaliili qowlihi tacaala wa atimu alxaja walcumra itmaam ayaa lais amray alamru bilitmaam weeyaan walamru yufiidu lwujuub maa lam yasrifu saarifun walaysa hunaaka saarif haddaad waajibka guda gasho waxaa ujeeda xajkii sunnada ahaa ama cumradii sunnadaheed itmaamkaas aayaddu ay nas ku tahay ay caddaysay inaad dhammaystirtay waajib ku ah wixii kale laakiin waxaa weeye almutadawicu amiirun linafsihi bay dhahaan almutadawicu amiirun linafsihi adigaa marka naftaada xukmo wey wadakara lahu nabiga rasuulullah ninkii nabiga wuxuu u sheegay calayhi salaam azakaata zakadiina waa u sheegay oo faqaala wuxuu zakaa lagugu leeyahay sanadkii faqaala wuxuu hal calaya kayruhaa waxaan zakadaasi waajibka ahayn oo lagu leeyahay ma jirtaa inta badan xawalaana xool inaan zakada loo sharday ayadoona sanad weeye wixii aan ka ahayn xubuubta iyo himaarta iyo waxa dhulka ka soo baxo waatuu xaqahu yowma xasaadiha iyado mar allaala markay goodo lix biloodna ha ku goodee beerta iyada waa in laga bixiyaa zakada wixii kale laakiin curudu tijaari iyo becsharada iyo waxyaalaha kale ee zakawaadka iyo xoolaha mawaashida xawalaanu xawl sanadku soo wareegoy hal calaya kayruha qaala laa maya ilaa an tatawaca inaad sunaysanayso sadaqadii tadawuceed waa ku furan waa khayr kuu ziyaaday qaala fa adbara arajulu ninkii baa jeedsaday waa gadoomay wahuwa yaquulu isagoo le wallahi baan ku dhaartay laa aziiduka ziyaadin maayo calaa haadaa intaa waajibaadka walaa anqusu kana nusqaamin maayo minhu waajibkaasi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi aflaxa waa liibaanay in sadaqa hadduu ka dhabeeyo hadduu ka dhabeeyo oo wixii waajibaad ahaa uu la yimaado muxaramaad iyo munkaraadna iska ilaaliyo macaasida iyo kabaa'irta dunuubta waa liibaano oo jannuu gelayaa marka u horaysaba aflaxa in sadaqa hadduu ka dhabeeyo wey in marka kamid a waajibaadkii shareecada ayuu ninkaasi nabiga u sheegay calayhi salaam waxaana la yidhi aflaxa in sadaqa waajibaadkii kale awey axaadiis kalaa caddaysay oo nabiga calayhi salaam markuu ninkaas intaas kale ma ahayne waxaa kala socotay fa akhbarahu rasuulu lahi sal slam bisharaa'ic alislaam islaamka sharaaicdiisi iyo waajibaadkii sharciga takaaliifto dhan baa loo sheegay markaa kadib weye marka laleeyahay hadduu intaa u ku kaaftoomo aflaxa in sadaqa hadduu ka dhabeeyo marka waxaa halkan laga qaadanaya qofka haddii waajibaadka uuna ku kaaftoomo inta waajibka ku ah oo sunno iyo manduubaadba una la imaanin waxyaalaha muxaramaadkana iska ilaaliya inuu ku janno geliya oo ku liibaani taasaa laga qaatay diibaantu laakiin waa kala koraysaayoo maraatib iyo darajaad baa jira darajaadkaasi ha laga sarreeyo oo dadkii sunnada iyo tadawucaadka la yimi haba ka sarreeyaanu laakiin jannada waa geli waana ku liibaanaya waa ku liibaani hase yeeshee sunanka qaarkood mu'akadka ah ka tegidooda ma aha min shiyami akhlaaqi muslim qofka muslimka akhlaaqdiisa fiican kamid ma aha gaar ahaan sunanka mu'akadka ah ee ay tahay in qofka uu ilaaliyo sida salaatleilka witirka iyo wixii lamidka ah xataa qaar culamada kamid ay yidhaahdeen min khawaarim almurua ayay kamid tahay ikhyaarnimada qofka waxaa dhaawacay kamid tahay on la qaadanaynin witirka waa axmed bnu xambal raximahullah laa yatruku ilaa rajulun suu qof xun un baa ka taga witirka salaadda cishaa tukatay geb waa istuurtay salaadda subaxan baad ku hiratay witirka waa inaad tukataa walow hal ragcad baa allah ka dhiga ama saddex ragcadood ugu yaraane waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa shantaas salaadood unbaa ilaahay nagu waajibiyey halkaa marka waxaa laga fahmay jamhuur ahlicilmi madhabka ay ku tageen oo ah witrku inuun waajib ahayn bikhilaaf maa dahabat ilayhi xanafiya abu xanifiya xanafiyada waxay qabaan witrku waa waajib bay leeyihiin waa waajib ayay qabaan marka taasna waxaa lagu radiyay xadiidkan iyo xadiidu mucaad binu jabal oo kaba sii daranba wuxuu uga daran yahay ninkan xadiidkiisa hataa hadduu noqdo hadduu noqdo mutaqadim xilli hore hadduu noqdo ninka la yidhaahdo mucaad eh, binu jabal qisadiisa inoo imaan doontaa waxay ahayd qubaylu wafaati rasuulihi biqaliil nabiga intuuna dhimanin ka hor wax yar isagoo maqan buu nabiga dhintay sala allah aleyh wasalam marka shan salaadood buu ilaahay ku farad yeelay buu yihi fi yawmi waleyla marka witri meesha inuuna ku jirin baad ka fahmaysaa oon waajib oonan ahayn xadiidkan laftirkiisa qisaskiisa duruqdiisa qaar ka mid a ah limaam ibnu thaclaba uu warinayo ayadoo laftirkeeda waxay ahayd qabla fatxilmaka ayay ahaydoo sanadkii sideedaad buu ahaa inkastoo nucaad uu ka dambeeyey oo sanadkii tobnaad iyo wixii ka dambeeyey ay tahay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidku laysa fi lmaali zakatun laysa fi lmaali zakat yani xaqun ila zakat laysa fi lmaali xaqun ila zakaat xadiidka asaga ah ayaa ayuu caddeynaya xadiidkana in waxaa waajibka zakada mooyaane iyo xuquuqdii kale hadii ay kusaarada nafaqaadka ahaa inaan xoolaha wax kale qofka lagu lahayn hadduu zakadii waajibkeed iyo waajibaadka u guto waxaa weeyaan wax kale oo waajib oo saaran ma laha wax waajib oo kale oo saaran ma laha oo xoolihiisina waa u xalaaloobayaan oo ma noqonaysa kanzigii la xarimay ee ilaahay uu ku ceebeeyey dadka waladiina yaknizuuna adahaba walfida walaa yunfiquuna fi sabil fabashirhum cadaban ali buu yihi kuwa ma soo gelaysa qofka zakada bixiya qala xadaanii yaxya bnu aadami waqutayba bnu saciidi jamiica can ismaaciil bni jacfari can abi suhayl abi suhayl waad ogaatay naafic bnu malik ibn abi caamir asbaxi camu malik ibnu anasin imaam malik adeerkii wey can abihi abihiis abu saalix abu suhaylkaasi oo maalik ah aha an alata maaha naafic ibn mali malik bin abi caamir can abihi malik bin abi caamir can alxa bin cubaydillaah radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam bi hada alxadiid xadiidkaan soo maray xadidkaan soo marrayna waxaa weeyaan ismaaciil binu jacfar wuxuu toos u mutaabicinayaa imaamkii imaamu daarilhijra oo maalig ah labada sanad waxay iskugu imaadeen abu suhayl marka mutaabacadii taamadeed weeyaan kol haddii labada arday intay ismutaabaciyaan hal sheekh iskugu imaadaan taamaa la yidhaahdaa haddii laakiin kana sheekh tirsada kana sheekh kala tirsado sheekhu sheekh laiskugu imaado qaasira waxa la yihahdaa bilaaban naaqisana waa la dhahaya qaasira bidaraja bidarajatayn way noqotaa alaata darajaat qaar baa taabicigun iskugu imaan bi alxadiidu waa sidaas oo ismaaciil bnu jacfar baa wuxuu leeyahay maalik xadiidkiisiibuu ku xawilay bihada alxadiid bimili xadiidi maalik oo kale maalik xadiidkiisii uu adeerkii ka wariyay abu suhayl can abihi can dalxa bn cubaydillah matnigaa soo maray naxwi xadiidi maalik waaba ku caddeeyey lakin naxو xadiiثi malik qof kale ogow waa ismaaciil بnu jacfare غayra anahu qaala wuxuu yidhi marka waa kusoo baxday qaalada qofka wata غayra anahu ismaaciil bnu jacfar qaala wuxuu yidhi riwaayadiisa wuxuu soo wara sanadkaba faqaala rasuulu الlahi sal الlaه alay waslam nabigu wuxuu yidhi aflaxa waa liibaanay ninkan wa abiihi baan ku dhaartay in sadaqa hadduu ka dhabeeyo aw dakala aljana jannadii buu galay wa abiihi baan ku dhaartay in sadaqa hadduu ka dhabeeyo wa abiihidaas maanta waa qasab qasam iyo dhaar ilaahay waxaan ahayn oo makhluuqiisa kamida lagu dhaartana waa kii nabiga xarimayoo laa taxlifuu biaabaa'ikum man xalafa bikayri illahi waa kii nabiga ka hadlay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa lagu tawi lagu fasira laba macno ayaa ugu badan macani kale oo luqluuq ahoon aad u weynayna way jiraane macnaha koowaad waa intaan la xarimin ka hor bay aheed ma ahe waxaa kasii fiican in la yidhaahdo xalafa meeshan xaqiiqaa ma ahee waa kalimatu jarat calaa lisaan alcarab waa iska dhihi jireen carabkoodaa bartay waa iska dhihi jireen marka maqsuud ma aha dhaartan oo xaqiiqo loola jeedee waa iska kalaam carabka bartayna waa la yidhi dalabadaa waa la yidhi qaar baa meel baciida la aaday oo yidhi tasxiif baa ku jira oo wallaahi baa la tasxiifiyey oo halkaasi ba'da laan weeye yaadana laantii kala weeye hada waa kuu joogtaa markaa tiibaa baa marka inti laga googooya laantii la gaagaabiyay bay u ekaatay waxoogu takalufaa ku jira baabun fi bayaani aliimaani billahi wa sharaa'ici diin ilaahay oo la rumeeya subxaanahu wa tacaala iyo sharaaicda diinta waajibaadka iyo takaaliifta sharciga oo laga hadlayo arkaanulislaamki baa kamid a qaala xadathanii camr bnu muxamed bnu bukayr naaqid in badan u kudhihi doonaa camru naaqid ayuu kudhihi doonaa uu soo gaabsan doonaa iska ogow marka camru bnu muxamed ibnu bukayr anaaqid hadduu kudh xadathanii naaqid uu ku dhahanaa waa camr ibnu muxamed ibnu bukayr naaqid qaala xadahanaa hashim ibnu qaasim qaala abu nadr qaala xadahanaa sulayman ibnu mugiira can thabitin ibnu aslam ibnu aslam albunani an anas bn malik basri khadimu rasuuli lah radia allahu canhu arda qaala wuxuu yihi nuhiinaa waxaana naga reebay an nas'la inaan weydiino rasuula lahi sala allahu aleh wasalam can shayin wax inaan weydiinana naga reebay laa tas'aluu can ashyaain tubda lakum tasuukum su-aalaha iska ilaaliyaa la yidhi katratu su-aal waa la caayay waxaan markaasi daruuro iyo xaaje iyo dan ayna kugu xumbaarin su-aalaha iska ilaaliyaa la yidhi marka fa kaana yucjibunaa waxaan jeclaan jiray oo cajabgelin jiray oon jeclaan jiray an yajiia arajulu inuu nun imaado min ahli lbaadiya reer baadiyihii kamida annaga waxaan naqaanay ee tarbiya baray ee aadaabta garanayna nabiga alayh salaam ugula dhaqmo ee nusuustaa haysana waa ku dhici weyna nabiga inaan su-aal kasta weydiino laakiin nin reer baadiya oo baadiyaha ka imaaday inuu imaadaan jeclaan jiray oo wax badan aan la soconin laakiin alcaaqilu caaqila buu ku yidhi nin caaqila oo garanaya waxa uu weydiinayo iyo su-aalaha loo baahan yahay iyo qaabka su-aasha ay tahay ee ku habboon nin garanaya oo reer baadiye sida kalena macduur ahoo loo cudurdaari bijahli lagu cudurdaari yaan jeclaan jirna intuu nabiga noo weydiiyo waxaan anaga ka xishoonnay in nabiga calayhi salaatu wasalaam deena uu noo jawaabo fayasalahu uu weydiiyo wanaxnu nasmac annagoo maqlayno saasaan jeclaan jiray fa waxaa yimid rajulu nin baa yimid say rabeen jaa rajulu nin baa yimid rajulka aldimaam binu thacla baa la yidhaahdaa kama fi lbukhaari wagayrihi dimaam binu thaclaba min ahli lbaadiyati reer baadiya faqaala wuxuu yidhi yaa muxamadu muxamedow nabigu ku wada sala allahu alay ali wasalam lamana ogolo marka waa jahli baa kaga jira ama waa intaan la xarimin oo ilahay laa tajcaluu ducaaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda una taxriiminin marka yaa muxamed ataanaa waxaa noo yimid rasuuluka ninkaad soo dirtay baa noo yimid ducaaddii nabiga uu dirayay calayhi salaatu wasalaam oo qabaa'ilka iyo gobolada iyo loo dirayay meelooyinka kale ee nabiga uu dirayay sala allah aleyh wasalam yuu ka hadlaya wuxuu le ninkaasaa noo yimid inaad soo dirta fazacama wuxuu sheegay bimanaa qaalo wey zacamadu ahbara iyo qaalay ka dhigan tahay maanta lanaa anaga wuxuu noo sheegay anaka adigu tazcumu inaad sheegto ana allaha arsalak ilaahay inuu kusoo diray marka u horaysa risaaladii ninkan isagaa warkiibuu qaatay laakiin wuxuu rabaa mutahabit waaye mutahabit baa la dhahaa iyo inuu mushaafaha nabiga kaga qaato sala allahu aleh wasalam uu sugto marka wuxuu yidhi ana allaha arsalaka inuu ilahay kusoo diru noo sheegaye ma saasaa qaala sadaqa run buu sheegay bu nabiga alay slam ninkaan idiin soo diray run buu idiin sheegay allah isoo diray qaala faman khalaqa asamaa cirka yaa abuuray makhluuqaadka alle ee waaweynaa aayaadka kawnigaha ayuu su-aalayaa cirka yaa abuuray qaala allah ilaahay baa abuuray qaala faman khalaqa alarda dhulka yaa abuuray qaala allah ilaahay baa abuuray qaala faman nasaba hadihi ljibaal buurahan yaa taagay raasiyaadka culculus ee dhulka lagu adkay lagu dhakabiyey yaa taagay wa yeelay fiiha gudaheeda maa jacala wixii uu yeelay biyaha kasoo murqanaya geedaha ku yaala cawskan qaala wuxuu yidhi allah ilaahay baa yeelayo abuuray qaala fa biladii allihii baa kugu dhaartay khalaqa kol haddii makhluuqaadkii ilaahay inuu abuuray u qiray allaha makhluuqaadkaasi abuuray buu marka ku dhaaranayaa fabiladii allihii baan ku dhaartay oon kugu dhaariyey khalaqa samaa cirka abuuray khalaqa alarda dhulka abuuray wanasaba haadihi ljibaal buurahana taagay allahu ilaahay miyaa arsalaka ku soo diray a allahaasi yaa kugu dhaariya ilahay maa kusoo diray qaala nacam haa buu yidhi qaala wazacama rasuuluk ninkaas soo dirtay wuxuu noo sheegay ana calaynaa korka annaga inuu yahay khamsa salawaad shan salaadood fii yawminaa maalinta annaga iyo walaylatinaa habeenka annaga isku darkood shan salaadood inay waajib nagu tahay ayuu noo sheegay ka waran qaala sadaqa run buu sheegay qaala fabiladii allihii baan kugu dhaariyey arsalaka arsalaka kusoo diraye haddana risaaladii allihii soo diray buu ku dhaaranayaa tadarujka iyo tartiibka fiiri allahu ilaahay miyaa amaraka bi ma ilahay baa ku amray salaada inaan tukano qaala wuxuu nacam haa qaala wazacama rasuuluka qofkaas soo dirtay wuxuu noo sheegay ana calaynaa zakaata zaka inay waajib nagu tahay fii amwaalina xoolaha naga qaala sadaqa run buu sheegay oo zakaa lagaa rabaa xoolahaada ilaahay uu ku siiyey ee nicmadaa ah, ee burwaaqadaa ah, ee gacanta alle subxaanahu watacaala ku jiray ee adi ku siiyey inaad adna ugu naxariisato makhluuqii alle iyo addoomihii ilaahay iyo dadkii zakadaasi loo qadaray ama loo sheegay zakaatan fii amwaalina wax yarna weeyaan oo aan badnayn waxaa ilaahay uu maaratay ku siiyey ee kuu daayey yaa ka badan inta lagu leeyahay bixi qaala wuxuu yidhi sadaqa run buu sheego zakaa waajib kugu ah qaala fabiladii arsalak allihii ku soo diray baan kugu dhaariyey allahu alla miyaa amaraka ku amray bi haadaa zaka inaan bixinno xoolahanaa ka bixinno qaala nacam haa ilaahay baana amray Ah, akada aqimu salaata waatu zakaa khud min amwaalihim sadaqa qaala wuxuu yidhi wazacama rasuuluka ninkaa soo dirtay wuxuu sheegay ana calaynaa korka inuu yahay sawma shahri ramadaana bisha ramadaan soonkeeda fii sanatina sanadka anaga markay soo wareegtay ramadaan inaan soon qaala sadaqa run buu sheegay qaala fabiladii arsalaka alihii kusoo diray aan kugu dhaariyey ah, allahu amaraka ma allah ku amray bi qaala nacam ilahay baa amray qaala wazacama rasuuluka wuxuu sheegay ana calayna xaja lbeyti baytka inaan xajino man istaaaca ilayhi sabiila qofkii kari kara awood u leh qaala sadaqa run buu sheegay qaala uma wallaa waa jeesaday ninkii asaga ahaa qaala wuxuu yidhi deen asagoo sii jeesaday waladii bacaaka bilxaqi allah xaq iyo run kula soo diray baan ku dhaartay laa aziidu ka ziyaadin mahayo calayhina waajibaadkaas walaa anqusu minhuna kana nusqaamin maayo ka nusqaamin mahayo oo hadduu ka nusqaamiyaha dee lama imaanin waajibkii hadduuse ka ziyaadiyo ma wax dhibaataa jirta dhibaato ma jirta khayrun baa u ziyaaday hadduu sunankii ku daro ee laakiin waxaa wuxuu ka wadaa intaasaan ku kaaftoobay sunan maba aadaayo ee inuu la imaado ziyaadada dhibaato kama jirto xagga dhibka marka laga hadlaayo iyo dembiga inuu ka nusqaamiyo waaba loo qabsanoo dee salaadii uu ka tegay ama wax ka yareeyey walaa anqusu minhuna kana nusqaamin mahayo ziyaadana la imaan mahayo waajibka maan ku kaaftoomi buu ka wadaa <clears throat> qaar waxay dhaheen ziyaadada waa ziyaadada madluubkeed shantii salaadood oo lixuu ka dhigo duhurkii oo shan ka dhigo ragcadood taasuu ka wadaana waa la yidhi laakiin sunankii inuunan maaratay uu la imaanayni waajibaadku ka aftoomi riwaayooyin kale soo socoto oo eh, wala mazid calaa dalika ayaa caddaynaysa fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ba wuxuu yihi lain sadaqa hadduu ninkaasi ka dhabeeyo siduu sheegay layadkhulanna aljannata jannadu gelaya jannadu geli marka jannada waxaa lagu galaa awaamirtii waajibaadkii oo lala imaado iyo muxaramaadkii munkaraadkii macaasidii shirkiga u weyn oo laga fogaado janna lagu geli janna lagu gelaya laakiin jannadu waa darajaad darajaad weeyaan oo inaad saabiqiinta ku darmato oo dadka saraad ku darmato sidaasaa fiican oo qofka halkaa uu gaaro allahna gaarhsiiye saabiqiin ayaa jirta a ah, marka waminhum saabiqun bilkhayraat kuwa khayraadka u dhaqsada u degdega kuwa ayaga ayaa fiican in lagu darmado oo intii waajibaadkii lala imaado sunankiina la kordhiyo o la ziyaadiyo kan rasuulu llahi moxamed sala allah aleyh wasalam nabigeena calayhi salaam oo dembigiisa hore kii dambaba la dhaafay salaatuleylka ilaa ay lugihiisa ay barbarareen ayuu intaa taagnaa marka nicamtaasi ilaahay uu ku siiyey inaad maaragtay ku shukriso oo caafimaadkaada iyo xooggaada iyo cilmigaada iyo muxuu ahaa quwada ilaahay ku siiyey intaba aad khayrka u adeegsataa la rabaa oo darajo kusii gaadho qaala xadaanii cabdullahi bnu haashim alcabdi qaala xadaanaa bahzun bahz ibnu asad qaala xadaanaa sulaymaan بن mugiira can haabit ibni aslamin qaala wuxuu yihi qaala qaala anasun anas baa wuxuu yidhi ibnu malik kunaa nuhiinaa waxaanayn kuwa laga reebay fi lqur'aani qur-aanka gudihiisa an nas'la rasuula allah inaan nabiga weydiino sala allah alay wasalam can shayin wax wasaaqa alxadiida bimilihi mutaabaco weeyaan ayaduna oo bahzigaas riwaayadan sulaymaan ibnu mugiira ayaad ibn muiira weeyaan ha madaarka meeshaa iskugu imaanaya abu nadarkaas waxaa mutaabacinaya ninka sanadkan ku jiro layihaha bahs ibnu asad sidaa weeyaan mutaabacadu wasaaqa wuxuu sii kaxeeyey bahs ibnu asad alxadiidi xadiidkii sanadkiisi inta dhamaaneed ilaa laga gaaro muxuuha sanadki waa dhamaystiraya xadiidkii matnigii bimilihi mila maa rawaa abu nahr sida abu nahr oo kale ninkaa layihaha hashim ibn qasim sanadkiisa matnigiisa oo kale ayuu sheegay bahs labaduna sulayman ibn muiir ay ka warinayaan marka daka nahyigaas qur-aanka uu nahiyey ma aha su-aaloo idil waxaan soo marray xalayto nabiga calayh salaam oo leh intuu baraza liasxaabihi faqaala saluunii iweydiiya isagoo leh oo xishoodeen saxaabadoo jibriil su-aashii u weydiiyey marka su-aalaha cilmiga ah fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna bay soo geli waxaa ahlu dikriga iyo ahlucilmigana ugu horeeya waa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam laakiin waqaar iyo mxuu ahaa mahaaba iyo hibo ayhb ay ka heybaysanayaan nabig alay slam ayay arrintoo dhan isku xumbaareen baabu bayan bayaan aliimaan aladi yadkhulu bihi ljana iimaanka jannada lagu galo iimaanka jannada lagu galo wa ama man tamasaka bima umira bihi dakhala ljana inu jannada geli iimaankuna waxaan soo sheegnay cinda ahli sunna qawlun wa camalun waictiqaad inuu yahay qawlun bilisaan tawxiidkii waictiqaadun bilqalbi biljanaan wa camalu biljawaarix intaasba waa iimankii bay soo wada gelayaan intaba waa soo wada geli qala xadaana mحamed بn cabd لlahi بn نmayr qala xadaana abi cabdالlahi بn نmayr qala xadaana cmr بn cثman qala xadaana musa بn dلxa musa بn dلxa ayaa ka wariyey camr ibn cثmaan baa ka wariyey sanadkan dariiqan qaala wuxuu yihi xadaanii ayub abu ayub abu ayub abu ayub aلصaxaabiy اljaliil alansari radia allahu canhu ardaa annajaari khaalid ibnu zayd ana acraabiya nin reer baadiyaa yacrada lirasuuli illah nabiga calayhi salaam u banbaxay nabiga calayhi salaam oo socda wahuwa huwa fii safarin nabigoo safar ku jira ayuu mur kusoo yiray oo ka hor tegey fa wuxuu dhab siiyey bikhataami naaqatihi hashii nabiga hoggaankeedii ow bizamaamihaa buu qabtay zamaamkeedii hoggaankii iyo keenadii keenadiibuu buu qabtay weliba zamaamka markii sanka lagu sii xidho ayaa la dhahaa khidaamkana waa hogaanka iyo keenada guud ee luqunta loogu xidho marka inti gafuurka loogu duubo sanka lagu qabto deena uu noqdo waa sii carbismaya waana sahlan yahay inaad meel kasta oola leexato marka hogaankii nabiga alayh salaam hashiisii buu dhab siiyey ninkii asaga ahaa nabigana hashii buu saaran yahay uma qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuul allaw aw yaa muxamedun muxamedow ahbirnii waxaad ii sheegtaa bimaa waxa yuqaribunii ii dhaweeya min aljanati jannada wamaa shayna ii sheeg yubaacidunii iga fogeeya min annaari naarta iga fogeeya waxa jannadana ii dhaweeyaan ku galo naarna iga fogeeya ii sheeg waa gaayada iyo waxa dadka yasca saacuuna ilay dadka camal falaya iyo waxa loo socdaba halkaa ah in naarna laga badbaado jannana la galo middaa way liibaanta la rabo in la xaqiijiyo ee ambiyada loo soo diray ee kutubta loo soo dejiyey ee ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqa iyo addoommahaba uu abuuray cibaadadaas janno lagu geli lahaa naarna looga badbaadi lahaa qaala wuxuu yidhi fakafa nabiyu ninkii ila hogaankiiba qabtay kafa nabiyu sal l slam nabigaa u daayey oo ka joogay oo inuu socdo socodkii musaajiyey waa aamusay uma nadara markaasuu nabigu wuxuu fiiriyey fii asxaabi asxaabtiis asxaabtii oo gaararka ka socota ayuu saa u fiiriyey ninkana waa ku dhegan yahay uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam laqad wufiqa waa la waafajiyey ow laqad hudia waa la hanuuniyey ninkan waa la hanuuniyey ilaahay baa tawfiiqdii waafajiyey iyo khayrkii su-aashan uu weydiiyey macnaheeda iyo guda fiiri fi musnadi fi adab lmufrad waxaa ku jiray inuu nabigu yihi bacd riwaayaat ku sugan lain qasarta alkhuba laqad acradta almas'ala a hadal kooban baad ku hashay wax janna lagu golo naar looga badbaado khudbad dheerba maadan isku daalininba waa soo gaabisay laakiin masaladaada waa masala cariida ballaaran wey macno weyn bay xumbaarsan tahay kayfa qult bal ku celi maxaa tidhi qaala fa acaada waa ku celiyey faqaala nabiyu sala allah alay waslam baa wuxuu yidhi tacbud llaha ilaahay baad caabudaysaa haddaad rabto inaad janno gasho naara ka badbaado addoon noqo macbuudah addoon noqo muxuu ahaa caabida ah, oo alla subxaanahu wa tacaalaa caabudo noqo a allah macbuudka la caabudo allaha caabud tacbud اllaha ilaahay baad caabudi laa tushriku bihi shay'a waxna la wadaajin maysid a haddaad ilaahay keligii caabuddo ooda waxna la wadaajin cibaadada qodobka koobaad weeyaan waa midda ugu asalsan ee diinta lagu soo galo ee islaamnimada lagu noqdo ee acmaasha inteeda kaleo dhanba aasaaskii foundation waa wey haddaadan kelimadaas wadanin laa ilaha ila allah weeyaan wax laga hadlaayeen tacbud llah walaa tushrik bihi shay waa laa ilaha ila allah macnaheed axaadiis fara badan iyo aayaad fara badan baa waxay macnaha laa ilaha ila allah ayay ka hadlaan tacbud llaha laa tushrik bihi shay-an waa nafyi ibaat laa ilaha ila illa allahudii weeye intaad ilaahay caabudo keligiis shirkiina iska ilaali wa tuqiimu salaata salaadana waa inaad oogtaa oo sideedala timaada wa tuutiya zakaa zakadana aad bixisaa wa tasilu raxima qaraabadadan aad xiriirisaa fiiri meesha la geliya qaraabo xiriirinta meesha la geliya u fiirso tasilu raxima intaasaad janno ku geli naara kaga badbaadi ee daci naaqata hasha sii daa saasuu nabig alay salaam jawaabta waa la siiyey daci naaqa ka tag hadda hasha siidaa qala وxadثnي محamed بن xatim qal cabdالرحman بن bشri qala xadثna bahs بن asdi qala xadثna شعب بن xajاaج qala xadثna محamed بن cثman محamed بن cثman buu ku yihi meesha waana khطأ cmr iبn cثman wey dariiqii hore soo maray ina cثmaanka ka warinay xadiidka warinayay wuxuu ahaa cmr iبn cثman iبn cabdالlahi بn mawhib khaطأaasna wuxuu ka dhacay imaamkii cadiimka ahaa ee xaafidka ahaa ee shucba bnuxajaaj alwaasidi ahaa imaamkaa shucbaa ayaa wahmigaa ku dhacay oo camar ibnu cuhmaan binu cabdillaahi buu wuxuu yidhi meeshan moxamed binu cuhmaan binu cabdillaahi marka waa wahima shucba waxaaba la dhahaa shucbatu shaaki baa la yihahdaa nin warac badan oo taxadar badan oo digniin badan boo aada u dadaalo ahaa markaasuu marka qaar deena dadaalkii dartiis ayuu ka istaagi jiray wax xataa qaarkood ay dhaheen markay uu ku yidhi inii ashuku dalika waxay dhaheen shakuka axabu ilayna min mxuu ahaa ibaati fulan oo kama qaalo yani shakigaalaan ka jecel lahay hebel hebel wuxuu sheegayo shakigaalaan ka jecel lahay shacba bnu xajaaj alwasidi ayaa maanta wuxuu leeyahay maxamed ibnu cuhmaan meeshii la rabay inuu dhaho camar ibnu cuhmaan kamaa fi sanad alawal sanadkaa hore sida qoran halkaa macnaheedu waxaa weeyaan khaladka faaxishkaa unbaa la diidi iyo mukhaalafada shadiidka ah ee insaan iyo bashar kama badbaado inuu khaldamo inuu khaldamo ama uu zalle ku dhacdo ama hafwo ku dhacdo kama badbaado basharka bini aadamka ah kama badbaado waxa weeyaan waa way ka dhacdaa xataa qaaluu likulli caalimin hafwa walikulli jawaadin kabwa walikulli daakilin dahsha ayay yidhaahdeen likulli caalimin hafwa nin kastoo caalimah xooga fawaad iyo zallaad iyo sbirraxo waa leeyahay ah qaala xadaanaa camar waa dhihi marka camar bin cumaan bin cabdillahi bin mawhib wa abuhu cumaan likulli jawaadin kabwada waxa wey faraska si kastaba u dheereeye mar unbu yar gadoomi lugta u gadoomi likulli daakilin dahshana waxaa weye de qofka markuu meel soo gala fadhiyo xogow dawaq baa ku yar dhici amin damba waxaad maqlaysaa wal orba hebel baa aheed oo kuma baarkeenine anahumaa samicaa waxay maqleen muuse binu dalxa oo yuxadiu ka warramay can abi ayub can nabi sala la sl bimili hada alxadiid xadiidkaas oo kale marka mutaabaca wey mutaawaca weeyaan qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamimi qaala akhbaranaa abulaxwas salaam bnu sulaym alxanafi abulaxwas kunyadaasuu mashhuur ku yahay salaam bnu sulaym alxanafi xa waxadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana abulaxwas salaam bnu sulaym can abi isxaaq asabeeci camr bin cabdillahi alhamadani can muusa bn dalxata can abi ayub alansari radia allahu canhu wa ardaa saxaabi jaliila qiimo badan buu ahaa ninkii nabiga markuu madiine galay nabiga uu ku degay ee uu habeena gurigiisa joogay martigeliyey wey si qurux badan oo aad iyo aad u qiimo badan u ixtiraamay uuna soo dhaweeyey abu ayub alansaari radi allahu canhu ardaa qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi nabiga calayhi salaam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ninkii dullanii waxaad i tustaa calaa camalin camal acmaluhu aan sameeyo yudniinii ii dhaweeyo min aljanati jannada wayubaacidunii iga fogeeyo min annaari naarta qaala tacbud llaha ilahay baad caabudi laa tushrik bihi shay waxaa la wadaajin maysid watuqiimu salaata salaadana waad toosinaysaa wa zakaat zakadana waad bixinaysaa watasilu waad xiriirin raximika qaraabada kuwa saiibka ah qaraabadaada kuwa saiibka qaraabadaad xiriiri falama adbara markuu ninkii jeesaday qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi in tamasaka bimaa umira bihi ninkaa hadduu ku dhego wixii la amray dakhala ljana jannadii buu gelayaa wixii la amray hadduu ku dhego oo awaamirtii iyo waajibaadkii uu ka niib keeno oo ku dadaalo jannu geli uu nabi sala allah alay ali wasalam wa fii riwaayati abi shayba in tamasaka bihi arrinkaa hadduu ku dhego bihida waxaa weye bimaa umira bihi wixii la amray xirsu saxaaba ridwaan ullahi calayhim cala alkhayr saxaabada nabiga say khayrka ugu dadaali jireen ee janno waxay ku geli lahaayeen ay aad iyo aad ugu dadaali jireen nabigan u weydiye waa su-aalaha ninka keliya maaha intaasoo saxaabada nabiga ka mid a su-aashan oo kale weydiiyey jawaabaha nabiga uu siin jirayna cumuuman iimaanka iyo tawxiidka iyo caqiidada saxiixa ah iyo arkaanu islaamkii waajibaadka qolo walbana waxba ugu dari jiray nin buu dhihi qaraabadaada xiriiri mid buu wuxuu leeyahay muxuu ahaa birulwaalidayn oo waalidkoo loo baarifalo kuba wuxuu leeyahay haniimada khumis ka bixiya sida noo imaan doonta wafti cabdilqays qolaba waxba ugu dari jiray oo markaa munaasab ku ahoo ayaga ay u baahan yihin oo xaalad markaa haysato oo taagana ayuu ku dari jiray qaala xadaana abubakr bnu isxaaqin qaala xadaana cafaan ibnu muslim asafar qaala xadaana whayb bnu khalid wayana qaala xadaana yaxya bnu saciid alansaari can abi zurcata ibnu camr bnu jariir taabiciyun jaliil awowgiisna jariir ibn cabdillahi albajri wey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala ana caraabiya nin reer baadiya yaa jaa yimid ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam buu u yimid faqaala wuxuu ya rasuula allah dullanii itus calaa camalin camal idaa camiltu haddaan sameeyo dakhaltu jana janada ku galay waa nin baadiya ka yimid oo in yar buu rabaa oo kooban in yaroo kooban mar walba ma helayo inuu nabiga la joogo oo cilmigii sii korsado marka waa intaa weerar umaado wuxuu rabaa in murtidi la siiyo murtidi oo duuduuban oo kooban buu rabaa inuu helo waxyaalaha jawaamiculkelimka ee nabiga alayh salaam ilaahay siiyey waxaan janna ku galo oo meel kaga badbaado yaa rasuula dullani calaa caman idaa camiltu dakaltu janna jannadaan ku geli qaala wuxuu janno galana naar buu ka badbaaday qaala nabiga alayh salaam wuxuu yihi tacbud llahi ilahay baad caabudaysaa laa tushriku bihi shayan waxba la wadaajin maysi ilaahay subxaana wa taala cibaadadiisa shirku labar walakar iska ilaali taxqiiji ciqiidadaada iyo calaaqada rabbi aad la leedahay subxaanahu wa tacaala xaqiiji waxaan waxba kuu tareynina qalbigaada aynu ku dheganaanin wa tuqiimu salaata salaadana waa toosinaysaa almaktuuba ee la farad yeelay waad taagaysaa si saxadoo la imaan biarkaaniha wa shuruudiha wixii kalena waad ka ilaalinaysaa ee loo baahnayn wa tu-adiya zakaad zakadana waad gudanaysaa almafruuda la farad yeelay gudo waa waajib ilaahay saaray qofka muslimka inuu bixiyo ee xoolaha leh watasumu ramadaana ramadaankana waad soomaysaa qaala waladii nafsii biyadih xaj lama sheegin riwaayadan riwaayooyinka kale xajka aan la sheegin iyo kamid tahayoo dee xajku wujuubkiisa waa dambeeyey waajibkiisa waa dambeeyey sanadkii sagaalaad buu yaa la waajibiyey ama sanadkii lixaad labada qowl baa ku jirta qowlka sanadka lixaadle waa laga xoog badan yahay wa atimu lxaja walcumra soo degtay sanadkii lixaad nabiga xudaybiya markuu ka soo gadoomay laakiin waatimu xajigaas iyo wujuubka asalkiisa way kala duwan yihiin walilahi cala naasi xiju lbeyt fi suurati ali cimraan halkaasuu wujuubka xajka ka bilowday sanata tiscin sanadkii sagaalaad ee hijrada nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka dadkana su-aalahan weydiinaya marka intaan la gaarin xilligaas wey xajka marka laguma darin qaala waladii nafsii biyadihi allah naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay oo nufuusta aadamaha iyo naflahoo dhanba gacanta ilahay bay ku jirtaa laa asiidu ka ziyaadin mahayo calaa haadaa waajibaadka shayan abadan weligay intaa ka ziyaadin mahayo waladii nafsii biyadii bu ku dhaartay walaa anqusu minu kana nusqaamin maayo intaas falamaa wallaa ninkaa markuu jeesaday qaala nabiyu sala allahu alay wasalam baa wuxuu yidhi man sarahu qofkii ku farxaaya oo jecel an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin nin min ahli ljanna ahlujannaha ka mida falyandur ha fiiriya ilaa haadaa ninkan sidqu lkalaam iyo sidqu niya niyad wanaagga ninkaa uu la yimid iyo hadalkaas sida uu oga dhabaynaayo iyo maaalkiisa inuu ku dambeyn doono xusnulkhaatima arrintaasaa nabiga loo sheega oo la tusay sala allahu aleyh waali wasalam jannaduu geli doonaa biyo nabiga aleyh isalaatu wasalaam macnaha waxaa weeye inuu waajibaadkii sidaheedna oola imaan doono wax maaragtay buriyo oo nawaaqidii wax burinaysayna unan ku dhici doonin iyo munkaraad iyo shirki tanaa nabiga alayh salaam u xaqiijiyey marka loo caddeeyey oo loo waxyooday ninkii ehlu janno inuu arka raba falyandur ilaa hada ninkana ha fiiriyo nabi sala allah aleyh waali wasalam adduunku buu nool yahay waa qof noolo banaanka taagan oo ehlujanna oo la og yahay oo la yaqaano wey nasiibka heleen fiiri nasiibkay heleen fiiri wixii nabiga ka dambeeyeen janno badan baa ku jira laakiin lama garanayo midkuu noqon doono maxaa yeele ilaa qofka uu dhinto oo cibaadadiisi iyo khayrkiisi u wato uu ku dhinto tawxiid ku dhinto waxal maaragtay la ogaan karaa ma aha xaalkiisa ma oga isagana ma ogaan karo markuu laakiin nafta ay kasii baxayso ayuu garanayaa meesha qofka isagaa uu ku socdo qof walba oo dhimanayo magaalkiisii iyo meesha uu socdo markaa gacanta ku haya waaba ogaaday ama wuxuu noqday qof horay usii socdo oo jecel ilaahay la kulankiisa oo ku faraxsan ama wuxuu noqonayaa qof ilaahay la kulankiisa ka naxaaya oo aan jeclayn buu noqon marka nafta ay u ka baxayo man axaba liqaaa allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaaa allah kariha allahu liqaa'ah buu nabi alayh isalaatu wasalaam markay tiri caaisha karaahiyat lmowt fa kullunaa nakrah ma dhimashada la necab yahay waaba necabina dhimashade maya wuxuu yihi marka la dhimanaya wey marka la dhimanayo qofka sakaraadka u haya indhaha taagayo markaasaa qofka ehlujannahana jannadiisa la tusi oo malaa'igta qiimaha badneed ee udgoonka wadatay ee waa yuu arkaya markaasu wuxuu jeclaan in nafta markaaba laga qaado horay u socdo kan kalena wax foolxun buu arkayaa marka markaa way marka arrintu kala caddaanayso ee qofka kashfiga laga faydi amaa qofka isagoo adduunka jooga waa ehlujanno waxaa un caddayn kara saaxibu shareeca nabiga sala allahu aleyh waali wasalam waa kii mubashariinta tobankeed saxaabada kamida uu halmar tiriyey in kaleoo saxaabada nabiga kamida oo rag iyo haween leh oo ayagana uu jannada sheegay qaar sayida shabaab ahljanna iyo sayidu nisaa ahljanna iyo muxuu ahaa baytun biljanna lagu bishaaray khadiije iyo saxaabo badan cabdullahi bnu salaam isaga riwaayadiisii iyo ninkii thaabit ibnu qays ibnu shimaas oo uu dhihi jiray ehlunaar batiide dambigaada ma eh, ahlujannaba tahay iyo markuu yiri dambigaygiibaa maaratay ajirkaygiibaa abada amali camalkay waa la buriyey aayadii isagoo tix raacaya hadalkii uu nabiga ka korraysiin jiray sala la alay slam laa baa la yidhi maya ehlu jannata way fara yihiin guud ahaan saxaabada nabiga min almuhaajiriina walansaar waxaa layihi radia allahu canhum aradu ilahay baa ka raadli noqdeen iyagana waa raadli noqdeen ehlu janna weeyaan sidaas waaya asalku kiin fardi fardi iyo shaqsi shaqsi qof nool ayaana markaa ilaa nas la helo umuumka laakiin waa sa xadathana abubakr bin abi shayba wa abu qurayb wlafdi abi qurayb qaala xadana abu mucaawiya maxamed bn khazim bariir an ilxmed sulayman bn mihran alkahili an abi sufyaan an jaabir abu sufyaan jaabir ka warin haddaa arata fi saxiix muslim waxaa weeyaan abu sufyaanka dalxa bnu naafic baa la yihahdaa dalxa bnu naafic alqurashi abu sufyaan can jaabir waxaa kaloo ka wariya nin kunyada mashhuur ku ah oo sagana noo imaan doona abu zubayr la yidhaahdo marka labada kunyada ay mashhuur ku yihiin jaabir bayna ka wariyaan inkastoo abu zubayrku mararka qaarkoodna abu horeer ka wariyay wa abu sufyaan can jaabir abu sufyaan dalxa ibnu naaficin can jaabirin ibn cabdillaahi bn camr bn xaraam saxaabiyun ibn saxaabi cabdullah bn camr bn xaraam ayaa dhalay alkhasraji saxaabi qiimaha badnaa ee uu nabiga dhihi jiray isagoo la hadlaya jaabir ina abaaka takalam allahu ilaahay baa la hadlay kifaaxan toos ilahay baa la hadlay marka sanadkan dhammaantiis kuufiyiin wey waa reer koufa waxaan ka ahayn abu sufyaan oo waasidii ah iyo jaabir bn cabdillaahi oo madani ah jaabir bn cabdillahi oo madani inta kale kuufa wey qaala wuxuu yidhi jaabir bn cabdillaah ata nabiya sala allahu alayh wasalam nabiga waxaa u yimid annucmaan bnu qawqal nucmaan ibnu qawqal baa u yimid hadda lafdi waxaa jira waxaa jira mashhuur tawaasulka xaggiisa mashhuurka ahoo la adeegsada oo la yidhaahdo qawqal soo ma qawqal carabiga saasaa lagu dhawaaqa tabtana lagu dhawaaqa qawqal baa la dhahaa googalka weeyaan googal laakiin carabi maxaa la dhihi ya qawqal qawqal wey marka qawqalkaas iyo saxaabigan jaliilka ah bal isku fiiri saxaabigan jaliilka ahee nucmaan binoo qawqal ah waa nin ehlu janno ah baaritaanka uu sameeyey wuxuu ku gaadhay camalkii uu jannada ku geli lahaa ayuu ku gaadhay laakiin gowgal baaritaankiisa inuu naar qofka ku gala waa dhici kartaa inuu khayr iyo wanaag ku helana waa dhici kartaa inuu khayr ku galana waa laga yaabaa oo ku helo inuu si u socdo shar uu madaxa la galo oo ku gaaloobo ku naargalona waa laga yaabaa oo dembi weyn ku galo gogal marka farqun bayna alqawqalayn an nucmaan binu qawqal saxaabiyun jaliil ibnu malik ibnu haclabat alacraj nucmaan alacraj baa la dhihi jiray waa khasraji ansaari ah shahida badran wastushhida biuxudin qatalahu safwaan ibnu umaya dagaalkii bader buu ka qayb galay uxudna waa ku shahiiday safwaan binu umaya gacantiisa u dhintay oo dilay saxaabi jaliil ahoo shahiida wey faqaala wuxuu yidhi nucmaan binu qawqal yaa rasuul allah rasuul allaw ara'ayta waxaad ii sheegtaa idaa sallaytu lmaktuuba waxa faradka ilaahay igu waajibiyey haddaan tukadee salaada waxaramtu lxaraama xaraamtana aan iska xarimo anoo caqiidaysan inay xaraam tahay haddana aan ka fogaado wa axlaltu lxalaala xalaashana aan xalaashadoon ku kaafteemo xalaalnimadeeda ku kaaftoomo adkulu ljana jannada ma geli faqaala nabiyu sala la alay slam wuxuu nacam ha jannaad gelisaa jannaad geli qala xadaanii xajaaj bnu shaacirin qaala wlqasim bnu zakariya qaala xadaanaa cubaydllahi bnu muusa can shaybaan ibni cabdiraxmaan naxwi weeyaane shaybaan ibn cabdiraxmaan anaxwi can alacmash sulayman bn mihran alkahili can abi salix asamaan wa abi sufyaan dalxa bnu naafic can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yihi jaabir qaala nucmaan bnu qawqal ba wuxuu yihi ya rasuul allah bimilihi wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey ninkan mutaabacada wata mutaabacada ninka wata waad garatay waa kuma ya ninka abu mucaawiya mutaabiceynayo waa kuma shaybaan ibn cabdiraxmaan wey shaybaan ibn cabdiraxmaan wuxuu mutaabiceeyey abu mucaawiya mutaabacada ninkaasi waxay isku imaadeen labadaas mutaabacaysan acmash waa sheekh uud ah marka waad fahamtay wazaada faacilkeedii wazaada wuxuu ziyaadiyey ninkan yidhahdaa shaybaan fiihi fi hadi alxadiid oo uu kala ziyaadiyey abu mucaawiya walam azid calaa dalika shay-an haddaan waajibaadkii la imaano salaadii faradkeed xaaraan iska ilaali xalaashana ku kaaftoomo oo walam azid calaa dalika shay waxba ku ziyaadinin waxba aana ku kordhinin janna ma ku geli haa qaala nabiga wuxuu nacam ha وxadثnي سلمة بن شhبيب qال xadثna حسن بن أعyن qال xadثna أعyن wxa la qofka indhaha waaweyn أعyن xadثna معقل هuو بن عubayd اللaه عن أbي زubayr أbي زubayrkana jaaبir buu ka wariya mashهوuرa بkunyatihi محamed بن mسلم iبن tdrus baa la ihahdaa محamed بن mسلم iبن tdrus mudls wey عan jaabirin lakiin duruq badan buu kasoo warinaya mutaabacaad ba hadda kudhex jiraa intanoo xadiida waa ismutaabaceen ana rajula nin baa saalo weydiiyey rasuul الlah nabiga calayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu ku yidhi arayta waxaad ii sheegtaa nabi allow idaa sallaytu salawaati almaktuubaat salaadaha faradka haddaan tukado oo laa xada fi lislaami man lam yusali salaat man taraka salaat qofkii salaada ka taga islaamka dheef kuma leh salaad qofkii ka taga islaamta islaamka dheef kuma leh sago halkaasaa la dhigaya mafruuqu minhu waay salaadaba hadduu ka tago arayta idaa sallaytu salawaat shanta almaktuubaat wa sumtu aan sooma ramadaana bisha ramadaan waxlaltu xalaala xalaashana aan xalaashado macnaa aan xalaalnimadeedi qaato anoo caqiidaysan waxaramtu lxaraama xaraamtuna aan iska xarimo anoo caqiidaysan inay xaraam tahay walam azid calaa dalika shay waxba anaan ku ziyaadinin adkhulu ljana jannada ma gelaya qaala nacam haabu nabi alayh salatu wasalaam adkhulu ljana qaala nacam qaala wallahi baan ku dhaartay laa aziidu inaana ka ziyaadinaynin calaa dalika intaas shay waxba ka ziyaadin maayo waa nucmaan bin qawqal marka wixii janna lagu geli lahaa buu weydiistay nabiga alayh salaam nabigana waa caddeeyey inuu janna ku gelayo baabu qawli nabiyi sala allah alay wasalam buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir shantaa tiir ee waaweyn dacaa'imul islaam weeyaane qofkii la imaan waayo ka tagaa waa ku gaaloobayaa qaarkood laa khilaafa fiihi qaarna waxaa weeyaan hadduuba inkiro gaal buu ku noqon haddii kalena dhaawac weyn baa gaaray bayaan arkaanu islam wa dacaa'im alcidaam tiirasha waaweyn xadathana maxamed bin cabdillahi bn numayr alhamdani qaala xadathana abu khalid sulayman bnu xayaan alamar abu khalid alaxmar sulayman ibnu xayaan can abi malik alashjaci wasmahu sacd bnu ariq sacad ibnu ariq baa la yihahda abu maligan can sacd ibni cubaydata can ibni cumara cabdullahi bn cumar bn khadaab alcadawi radi allahu canhuma can الnabiy salى اllahu alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yihi buriya alislaamu islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsatin shan tir dushood calaa an yuwaxad allah in ilahay horta la waxido ilahayna waxaa lagu waxidayaa in la anfiyo cibaado laga anfiyo wixii ilaahay ka soo haray cibaadana ilaahay keligii loo ihbaatiyo nafyiyo ihbaatkaasoo laisku qoofalo oo laa ilaaha ila allah intaad tirahdo nafyu lcibaadati caman siwa allah wa ihbaatu alcibaadati lilahi alwaaxidi alqahaar keligii aad cibaadada u qirto hada huwa tawxiid ifraadu lcibaadati lilahi waxdah ilahay oo cibaadada loo keliyaba keligiis wa iqaamu salaa salaadan in la oogo wa itaai zakaa zakadana la bixiyo wa siyaama ramadaan ramadaan oo la soomo alxaji iyo xajkii shanta tiir islaan wey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi alxaju wa siyaami ramadaan ah, alxaj wasiyaam ibnu cumar buu mucaaraday oo uu leeyahay alxaju hormari wasiyaami ramadaan ka dambaysi ninkaana yaziid ibnu bishri baa la yaziid ibnu bishr asegsaki dakarahu nawowi raximah llah fi sharxihi lihada alkitaab naqlan can xaafid abubakr alkhaiib albaqdaadi abubakr alkhaiib albaqdaadi ayaa hadalkaas sheegay nawowina waa ka soo naqliyey ninka asaga ah inuu yahay yaziid ibnu bishr asegsaki alxaj wasiyaama ramadaan dheh qaala laa buu yidhi dhihi maayo siyaama siyaami ramadaana walxaji baan ku idhi xagga tartiibka zamaniga ah iyo waktiga ah siday u kala horeeyeen arkaantan islaamka tawxiidka iyo salaada soonki iyo zakadii oo isku wakti ahaa bisha sanadkii labaad hijrada xajkii oo dambeeya sanadkii sagaalaad saas u kala tartiibsan yihin siyaama ramadaan walxaji laakiin riwaayadan soo socota ibnu cumar isaga oo xajka hormarin baad arki marka labada dariiqba way jirtaa laakiin dariiqan hadda uu ninka ku caariday ayuu diiday oo yidhi sax baan ku ahay iyadoo siyaam ramadaana ama dariiqa kale iyaduna waa jirtaa oo tartiibka asaga ee muxuu ahaa xarafka wawa tartiib ma keeno qowlkan dambaad dhihi kan horena siyaamu ramadaan alxajana waa qolada leh wawa xarafulcadfa ah tartiib buu faa'ideeya ilan khilaaf baa ka taagani wawa eh, muxuu aha tartiib buu tartiib buu faa'ideeya ma faa'ideeyo waa khilaafun bayna ahlunuxaat nafsahum ay isku khilaafsan masriyiin iyo weliba tartiib inuu keenay u eg tahay ama ay adiladeeda uxoog badan tahay nusuus alqur'aan sunna markii la fiiriyo wixii wow asaga ah la ictibaar ayaad arkaysaa ibda-uu muxuu nabiga alayh salaam ibda-uu bima bada allahu bihi markuu ka hadlayo ina safa ilahay qowlkiisa ina safa walmarwata min shacaa'ir illah ina safa safa la horreysay soo maaha walmarwa tartiibkaas waxaa weeyaan waa tartiib maqsuudaho meesha waa ku jiraa safaad ka bilaabi sacyiga marwana waad waad waad ku khatimaysaa marka waa jirta ayada siyaama ramadaan walxaj laakiin waxa weye hadda dariiqan ninkaas sabab uu ku mucaarado ma laha oo cabdullahi bin cumar iskugu taago waa ka diida wuxuu yidhi laa siyaami ramadaana walxaj haakada samictuhu min rasuulillah saasaa nabiga kaga maqlay sala allahu aleyh waali wasalam kuwan kalena waa ka maqlay ama waa tasarufu ruwaad labada waa dhihi kartaa waxadathana sahl bn cuثman alcaskari qaala xadathana yax bnu zakariya qaala xadathana sacd bnu daariq sacd bnu daariq waa kee waan soo sanadkan haddaan soo soconay soo marray baa ku jiraa sacad binu daariq bal ka raadi ya abu malik alashjaci soo maha waa marka wa faa'idatu inaad fahanto raawiga kunyadiisa iyo magaciisa inaad isla barato faaida ay leedahay wey marra wuxuu ku dhihi abu malik alashjaci marra wuxuu ku dhahayaa sacad ibnu daariq hadhow haddaadan labadaa isqaabilinin abu maaliga waa sacad aadan dhihin laba nin baad u kala maraynaysaayo xaggaasaad la aadi waxbaana ka ratimiyo haddii waxbaa ka ratimi inaad laba nin ka dhigto wax khaladaha ka ratimi qaala xadaanii sacd bn cubaydat asulami can ibni cumara cabdullahi bni cumar can nabiy sal allahu alay wasalam qaal bunya lislaamu islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsi santir arkaan buu leeyahay sida iimaanka kale kadibna waxay leeyihiin khasaail khisaal iyo muxuu ahaa eh, shucab calaa an yucbad allah in ilahay la caabudo wa yukfar lagu gaaloobo bima duuna wixii ka soo haray in ilaahay la caabudo markaad la caabudayso wixii kasoo harayna waa inaad diidood ku kufriso ah, waa inaad ku kufriso markaad laa ilaha illa lahooda xaqiiqoobaysa nafyigii oo ah wix ilahay kasoo haray oo diidood ku kufriso ihbaatkii oo ilahay keligii aad caabudo wa iqaami salaati salaadooda ogto wa idaai zakaati zakadood bixiso wa lbeyti kacbada beytka ilahay oo xajiso u qasado oo aad la imaato acmaasha xajka wa sawmi ramadaana ramadaanka oo soomto qaala xadathana cubayd llahi bnu mucaad qaala xadathana abi xadathana caasim caasim binu moxamed ibnu zayd bin cabdillaahi bni cumar can abihi aabihiis oo maxamed ibnu zayd bin cabdillaahi eh, oo oh, ah maxamed binu zayd qaala qaala cabdullahi ba wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allah wasalam nabiga wuxuu yihi buniya alislaamu islaamka waxaa lagu dhisay calaa khams shantir shahaadati an laa ila allah inaad qirto caqiidayso qalbigaada uu ka soo goo yaqiin kaanaka tushaahiduhu sida adoo mushaahadaynayo arkaya shahaadati an laa ila allah wa ana muxamadan nabi muxamedna cabduhu inuu addoonkiisi yahy wa rasuulu rasuulkiisi u yahay wa iqaami salaati salaada ood ogtoo si sax la timaado wa itaai zakaati zakada ood la imaad bixiso wa xaji lbeyti beytka ood xajisa wa sawmi ramadaan waa la dambaysiyey soonkii ramadaanka marka tartiibkaasi waa iska tartiib dikri ah ee ma aha tartiib macna u ka ratimaayo ma aha sheegidaan baa la tartiib waxadathanii ibnu numayr maxamed bin cabdillahi ibnu numayr in badan ba waan soo marray maxamed bin cabdillahi ibnu numayr hadda waa iska soo gaabsaday xadathanii ibnu numayr maxamed ibnu cabdillahi ibnu abi cabdullahi ibnu numayr qaala xadaana xandala xandalata bin abi sufyaan xandala bin abi sufyaan qaala samictu ikrimata ikrimataan maqlay ikrima binu khaalid oo yuxadiu warramaya daawuusan daawuus ka warramaya daawuus ibnu kaysaan alyamani ana rajula nin yaa qaala licabdillahi bni cumar wuxuu ku yidhi alaa takzuu cabdullahi bni cumarow miyaa la duulayn maxaa ku fadhiisiiyey waa xilligii dambe ee fitnada ay bilaabatay ee dagaal iyo dhibaatooyin xarbi ehli ah saxaabada qaar iyo isku dhaceen saxaabada iyo fitantii dambe wey marka qolo ayuu rabaa inuu taageera ibnu cumar saxaabada nabiga qaar ka mida ah waxaa jira aan dagaaladii gelin oo banaanka iska istaagay oon ijtihaadaad iyo waxba aan samaynin kuwii ijtihaadayna kii asiibana laba ajir buu leyahy kii khada'ayna hal ajir buu leeyahay waana sidaa nusuus shareeca ay sheegayso mujtahidiin bay ahaayeen idaa xakama alxaakimu fajtahada fa asaaba falahu ajraan wa idaa xakama fajtahada fa aqda falahu ajrun xadiidkii saxiixa xadiid abi bakra saxiixahaa wey ama cabdullahi bn cumar waa ka gaabsaday alaa taqzuu maa duushid oo dagaalka geshid faqaala wuxuu yihi inii samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh ina alislaama islaamka buniya waxaa lagu dhisay calaa khamsi shan shay shan tir shahaadati an laa ilaha illa allah wa iqaami salaat wa itaa'i zakaat wa siyaami ramadaan wa xaji ilbeyt shantaba waxaad iga tustaa qazwi iyo duulaan iga tus waa duulaanka la soo ordiyay arkaanu islaamkii uu nabigu yihi ti islaamka lagu dhisay bal ma ku jirta intaasaan gacanta ku hayaa sanad walba wuu xajin jiray ibnu cumar radi allahu canhu wa markaasa waxay dhaheen alam yaqul illaahu subxaanahu fi kitaabihi alcasiiz waqaatiluu fi sabiili اllahi waqaatiluuhum waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna dagaalama ilaa fitan iyo aan la helin ay fitanta zuusho markaasuu wuxuu yidhi qaatalnaa xataa laa takuuna fitna wa antum tuqaatiluuna xataa takuuna fitna annaga waan dagaalanay xilligii nabiga sala allah alay wasalam jihaadkii xaq ahaa ee fiqigiisa watay fiqiuljihaad ee nabiga uu hogaaminayo calayhi salaam ee aan ku jirin wax guluwi ah ku jirin wax takfriid iyo taqsiir iyo gaabin ah ee axkaamtii shareecada dhabaqaysay ayaan ku jihaadnay ilaa shirki iyo gaalnimo laga waayey jasiiratulcarab islaamkuna ay dadka soo wada galaan amaa idinku dagaalkiina waa xarbulfitna weeyaan fitnaad raadinaysaan wey tuqaatiluuna xataa takuuna fitna buu yidhi qaala baabu lamri biliimaani billahi tacaala wa rasuulih in ilaahay la rumeeyey rasuulki la lais amraya washaraa'ic diin iyo diinta sharaaicdeeda iyo arkaanteeda wa ducaa ilayhim dadkana loogu yeero wa su-aali canhu dadka la weydiisto culummada la weydiyo la yihah sharaaiculislam maxay too janno lagu galaa xifdii in korka laga qabto la xifdiyo wa tabliiqii dadka in la gaarsiiyo man la gaarsiiya lam yabluqu una gaarin aliimaanu qawlun wa camal ogow iyaduna intaasoo dhan waa iska waxa weeyaan axaadiistana laga fahmay iimaanku waa qowl iyo camal qawlun wa camal markaad tiraahdo soo gaabsato kii kalena waa soo geli qawlun wa camal qawlka waxaa soo gelaya qawlu lqalbi iyo qawlu lisaan baa soo geli qawlu lqalbi ictiqaadka jaazimka ah ee qofka qalbigiisa ku jira waa qawlu lqalbi waaye iyo qawlu lisaan camalkaasna camaluljawaarix ayaa soo gelaysa iyaduna camalulqalbina waa soo galaa qala xadathana khalaf bin hishaam qala xadathana xamaad bnu zayd bnu dirham <clears throat> an abi jamrata <clears throat> abi jamra fi saxiixayn min riwaayati ibni cabaas halkaa keliya ku jira abijamra waxa la yihahda biljin ama abu xamza oo bixaar waa badan yihiin masaaisha la yihahdo way cilmu masl اxadيiث riwaayat اlmu'tlif wاlmukhtalif abu jamra wey kan abu xamzana waa jiraa abu xamzata moxamed bin maymuun asakri baaba kamida laakiin midkan abu jamrata nasr bin cimraan adubaci nasr bin cimraan adubaci baa la dhahaa qaala samictu ibn cabaas baa maqlay xa xadaana yaxya bnu yaxya walafdu lah qaala akhbarana cabaad bnu cabaad can abi jamrata nasru binu cimraan adubaci can ibni cabaas turjumaankii ibni cabaas wey qaala wuxuu yihi qadima waxaa soo galay wafdu cabdilqays wafdigii reer cabdilqays baa soo galay calaa rasuulillah nabiga alayh salam bay usoo galeen afar iyo toban nin bay ahaayeen sababtuna waxay ahayd nin la yidhahdo munqid ibnu xayaam oo beemushtar ahaay oo madiine iyo dhulka axsaab mandiqatul axsaab mandiqada la yihahdo ay degi jireen baxrayn baa la dhihi jiray xilliga nabiga alayh salaatu wasalaam markii da mar hadda mandiqatul axsaab baa la yihahday <clears throat> nimankaasi reer cabdilqays ee rabiico ah ayaa yay ahaayeen waxaa imaan jiray nin la yihahdo munqid ibnu xayaan oo beemushtara madiinu keeni jiray alaabo iyo waxna uu ka qaadan jiray nabiga alayh salaatu wasalaam uu madiine kula kulmay markuu isagoo fadhiya nabiga soo maray intuu istaagay buu si fiican u salaamay nabigana waa waraystay madaxdii ree reer cabdilqays buu ninin uu weydiiyey hebel ka waran hebel ka waran hebel ka waran hebel ka waran magacyaadu buu sheegaya rasuulka sala alla alay slam dad isku meel degaana ah ma ahayn ninkii marka waa islaamay meeshiiba islaamnimada qalbigiisa ilahay geliyey <clears throat> baraal buu nabiga sameeyey alayh salaam risaaladii gaarsiiyey dadkii ayuu yii reerkiina gaarsiiyey waa cabsaday in lagu yar bulaamo dhibaato la gaarsiiyo maalmuu iska haystay xaaskiisii baa marka waxay aragtay ninkii oo taqayur isbeddel ku dhacay waxaana markaa islaantiisa nin la yihahdo munqid ibnu caaid alashaj naanaysta nabigaa u bixiye ashaj cabdilqays la yihaahdo oo munqid ibnu caaid la yihahdaa yaa dhalay gabadha uu qabo ninka la yihahdo <clears throat> ninka la yihahdo waxaan ujeedaa munqid munqid ibnu caaidkan waxaa wuxuu qabay waa kaan ka sheekeynayne mundir ibnu mundir ninka la yihaahdo gabadhiisuu qabay gabadhiisuu qabay a ah, gabadhiisuu qabay marka almunqid ibnu caaid salaad buu tukadaa islaantii marka habeed u sheegtay waxay tihi oo la dhihi jiray mundir ah, eh, munqid ay kaay ka sheegan doontaayo waxay leedahay ninka la yihahda munqid ibnu xayaan munqid ibnu xayaan oo ninkii qabay waxay leedahay waxbaan ku inkiray oo wuu fafoorsadaa xubnuhu dhaqdhaqaayo sujuud iyo rukuucdii bay ka hadlaysaa markaasuu la faqay oo warwaraystay u bandhigay warqaddina waa tusay dadkiibu marka wuuu ka warqada hor qabiilkiibu u gudbiyey qabiilkii in badanoo kamid ah islaami wafdi ayag afar iyo tobana oo uu ku jiro munqid ibnu xayaankii uu hogaaminayo almundir ninka la yihaahdo munqid ibnu cayd baan ujeedaa mundir ibnu xayaankana uu la socdo ayaa imaaday nabiga u imaaday sala allahu alay waali wasalam ah, waa ciidan afar iyo tobana oo munqid ibnu xayaankii hore ee nabiga u yimid uu kamid yahay munqid ibnu xayaan almundir ibnu caaidna uu la socdo ciidankaba isagaa hogaaminaya ama wafdiga isagaa hogaaminaya oo eh, ra-iiska u ah nabiga sala allah alay wasalam bay u yimaadeen waa kii soo dhaweeyey qisadu marka sidaasay ahayd ayagii oo markaa aad loo soo dhaweeyey oo la baray usuulu share eh, usuulu diinka la baray iyo waa kabaakrisay faqaaluu waxay dhahi ya rasuul allah inaa anagu waxaa nahay hada alxaya qabiilkan min rabiicata reer rabiica qawskan reer rabiica ayaa nabi alla ay kasii ahaayeen rabiica yahay oo jilibka qoyska dhasheen wey reer rabiicaan waqad xaalad waxaa kala dhex gashay oo kala dhex degan baynanaa anaga iyo wa baynaka adiga meeshaad joogto kufaaru mudara gaalada reer mudare faraha badan baa noo dhexaysa dagaalla waa ka dhexeeyaa falaa nakhlusu ilayka kuma soo gaari karo ila fi shahri lxaraam fi shahri lxaraam fi lashhuri lxurum bilaha xurmada badan shahri lxaraam marka min idaafati sifa ila lmawsuuf waay bilihii xurmada badnaa saddex afar afar afartii bilood bilahaas marka dee xataa jaahiliyada qabla islaam way xurmayn jireen oo dagaalkay joojin jireenoo waa la isdhexmari jiray famurnaa waxaana amartaa biamrin amar nacmalu bihi aan ku camal falno wanadcuu ilayhi aan ogu yeerra man waraana dadka naga dambeeyo wax annaga aan qaadano isku bilowno dadkana aan gaadhsiino oo diinana bar qaala nabigu wuxuu yidhi amurukum biarbacin afar shay baa ina amraya waanhaakum waxaa inaga reebaya can arbacin afarra waa inaga reebaya aliimaan billahi ilahi inaad rumaysaan waa midda koobaad uma fasarha waa fasiray lahum iyagii buu ufasiray iimaanu billahi waxaa loola jeeda faqaal shahaadati an ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah tawxiidkii wey ko wa iqaami salaa salaadda inaad tukataan waa laba wa itaai zakaa zakadana aad bixisaan wa an tu-adduu inaad bixisaan ood gudataan khumusa makhumusa maa hanimtum haniimada aad gaalada reer mudlar markaad isku dhacdaan haniimada ad kasoo heshaan ee ka soo heshaan shan meeloba meel inaad keentaan oo nabigaa maamulaya calayh salaatu wasalaam oo shantii qeybooda logu talagalay buu ku bixin sala allahu aleyh waali wasalam marka waa arrin gaaro iyaga gaara ah ama maaratay iyo ugu daray arkaanu iimaankii uu tirinaya nabiga alayh salaam iyo waxa jannada lagu galo wa anhaakum waxaa inaga reebaya can idubaa'i dubah baasha ubada la yihahdo bocorka ama katiidka intaad ubba ka samaysataan ubadaasi sharaabka ha ku darsanina ku qoysanina khamraday dirba soo kordhi eh, muxua dadejisaayo iskaarka iyo sarqaanka ayay dirba ziyaadisaaye oo khamray keentahay walxantam iska ilaaliya ashuumaha laga sameeyey geedaha timirta ah wanaqiir ah, ah, waxaan ujeeda xantam ashuurka dhoobada laga sameeyey xantam iyo jar waa isku mid waa imaan doonaaye aljiraar jamac wanaqiir iyo haantimireeda haanta geedka timirta salkiisa laga qoray yani waa geedka timirta ah ayaa laga samayn jiray wlmuqayar iyo weelka la mariyey qaarka almuzafat iyo almuqayar waa isku mid ziftiga waa geed int caleentiisa iyo dab la geliyo oo dambaskiisii ayaa weelka weelasha saa loo marmarin ah ayaguna khabraday ziyaad soo kordhiyaan ama muxuu dadejiyaan zaada khala fi riwaayatihi shahaadata an laa ilaha illa allah buu yihi shahaadat an laa ilaha illa allah taa horeba shahaadat an laa ilaha illa allah way ku jirtay lakin wa ana maxameda rasul lahi ku daray taa hore qaala abu bakr wacaqada waaxidatan buu ku daray wacaqada waaxida shahaadat an laa ilaha illa allah afartii hal buu ka dhigay marka xadathana abu bakr bin abi shayba wamaxamed bn muhana alcanazi abu muusa wa moxamed bn bashaar bin dar wa alfaadahu mutaqaariba saddexdaa sheekhe muslim alfaada xadiidka ay ku warinayaan waa isku dhadhow yihiin qaala abu wuxuu yihi xadaanaa gundar maxamed bnu jacfar can shucba bnu xajaaj wa qaala wuxuu yihi asagu wa qaala aaakharaan marka ninka la yihahdo gundar gundar waa eh, ninka la adana eh, qaala abu riwaayadiisa xadaanaa gundar buu yihi can shucba labadii kale waa kuwe labada kale waa maxamed bn muhane iyo maxamed bn bashaar maxay dheen ayagu wa qaala aakharaan xadaanaa muxamed ibnu jacfar maxamed bnu jacfar rawaayo waa a ah, marka labadaas saddexda nin ee xadiidka ka warinay uu ka warinaya muslim ninka la yihahdo qundar midna wuxuu sheegay naanaystiisii oo qundar ah labana magaciisa oo maxamed binu jacfara bay sheegeen marka imaam imaamu muslim raximah llahu siduu daqiiq u yahay fiiri alfaada taxari buu ku samaynayaa qaabkii nin walba uu ku wariyey buu ku warin ah, wixii macnaha iyo isku meel unay tegi haddii qofkan laqabkiisa la sheegay naanaystiisa ama magaciisa isku u wey haddana laakiin wuxuu rabaa inuu iska ilaaliyo alfaada sida ahayd uu ku xifdiyey siduu ku xifdiyey buu rabaa inu ku keeno gaar ahaan uu kusoo guuriyey xilli ay culimmadiisii wada joogaan dawaawiintii iyo mualafaadkiina ay diyaar yihiin buu kitaabkan qoray marka bilxarfi buu ku qoray mana kumuna qoran xadaana maxamed bnu jacfar qala xadaana shucab bnu xajaaj can abi jamrata nasr bn cumraan adubaci qaala kuntu waxaan ahaa utarjimu bayna yaday ibni cabaas cabdullaahi ibnu cabaas hortiisaan u turjumaani jiray oo dadka cabdullahi bn cabaas wax weydiinaya ee fataawada uu u fadwoonayo haddii lahjaadka carabta way kala duwan yihiin ay fahmi waayaan ninka nasr cumraan la yihahda uu turjumaani jir wa bayn naas faatat waxaa u timid imraatun haweenay baa u timid tasaluhu weydiinaysa can nabidi ljari soo maarti aljar iyo alxantam waa isku mid faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas ina wafda cabdilqays wafdigii reer cabdilqays ataaw rasuulallah nabiga calayh salaam bay u yimaadeen oo uu hogaaminaayo almundir ibnu caaid baa hogaaminayey almundir ibni caaidin faqaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yihi man ilwafdu wafdigan waayo aw man ilqowmi qoomkan waa kuwama yaa tihiin waa la dhihi karaa war qolamaa tihiin qaaluu waxay dheheen rabiica reer rabiicaan nahay itacaarafuudii wey Ah, in laisku aqoonsado qabiilka iyo nin walba jinibkiisa iyo ciddiisa iyo qowskiisa laisku barto laisku aqoonsado sax weeyaan marka dadka qaar yaa tahay bay ka xishoon qabiilkiina waa ku jiraa qabiilkii xumaana way wataan yaa tahayna way ka xishoonayaan ama qabiil in la sheego marka in la sheegaa fiifiican oo qabiilka yaa tahay oo ree hebel ree reebel afka la baro kadib deen wixii xumaana la iska ilaaliyo qaaluu waxay dhaheen rabiica reer rabiicaan nahay qaala wuxuu yidhi marxaban bilqowm qoomka soo dhoweyn baa usugnaatay soo dhaweyn saadaftum makaana raxba meel waasaca oo inaga jecel yahay baa timaadeen imaada ow bilwafdi wafdiga waa la soo dhaweynaya hayra khazaaya kuwa dulooweyna ma aha walaa nadaama kuwa shallaayana ma tihiin alla maxaa nabi maxamed ola kulmi weyne iyo maxaa noogu tugi weyne maanta ma lihdin waa ila kulanteen wey qaala faqaalu waxay dhaheen yaa rasuul allah inaa naatiika waxaan kaaga imaanaa min shuqatin jiho baciidatin fog baan kaaga imaanaa wa ina baynanaa annaga iyo wa baynaka adigana hadalxaya qabiilkana noo dhexeeya min kufaari mudara reer mudara wa inaa laa nastadiicu ma karro an naatiika inaan ku imaano ilaa fi shahri lxaraam bilaha xurmada le mooyaane ashhurkii bu qabo afartii bilood unbaa imaan karnaa marka xabajoojin iyo dagaalka la joojiyo famurnaa na amar nabi allow biamrin amar faslin kala baxsan nukhbiru bihi aan u sheegno man waraana dadka naga dambeeyo hadal cad oon lagu margelayn oon sharac usii baahnayn oon fahano oon dadka naga dambeeyana gaarsiin annana ku camal fallo nimankaas himiga xumbaarsan yihiin fiiri himiga risaalada ay xumbaarsan yihiin waxaa weeye waxay barteen dadka inay gaarsiiyaan waayo asalka shareecadana waxaa weeyaan wixii aad maqasho ku dhaqan waxaa lala hadlay waa adiga iyo anige eh. haddii wixii aan ku qaadano ku dhaqanno qodobka labaad ee ku xiga dadka gaarsii wey a balliq maa unzila ilaykadaa nabiga la yiri baan ku gidigeen aan daba soconnaa oon raacsannahay in la gaarsiiyo famurnaa bamrin faslin nubiru bihi min waraana nadulu bihi jana jannadaan ku gallo oo haddaad diinta ku camal fasha dad kala gaarsiiso janad ku geli qaala wuxuu yihi fa biarbacin afar shay buu amray wanahahum can arbac afarna waa ka reebay qaala wuxuu yihi amarahum biliimaan wuxuu amray in la rumeeyo billahi waxda ilahay keligii la rumeeyo wa qaala hal tadruuna ma aliimaanu billah aliimaanu billah waxay tahay ma garanaysaan qaaluu waxay dhaheen allahu warasuulu aclam ilahay rasuulkaa garanaya qaala shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wey ah, in ilaahay keligii cibaadada loo qiro oo la waxido muxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay oo diinta o dhan baa isaga laga dambeeyo oo wuxuu isaga keenay ilaahay lagu caabudi intaa in la rumeeyo la caqiidayo wa iqaamu salaata salaada la og wa itaau zakaa zakada la bixiyo wa sawmu ramadaan ramadaanko la soom wa an tu-adduu inaad bixisaan dagaal baad ku jirtaane markaad haniimo heshaan khumusan shameelada meel min almaqribi haniimada ka keena afarta kale bactulakhmaaska kale idinkaa qaybsanayo raajil iyo raakib u qaybsada oo dhexdiina qaybsada wiii shan baa loo qaybin xoolaha marka uhoreysaba shantaa hal meel unbaad idinka soo bixinaysaan oo lagu tasarufi ee dowladda maamuli oo masaalixda caamka iyo danaha guud lagu bixin inta kalena muqaatiliinta mujaahidiinta qaybsan wanahahum wuxuu ka reebay nabigu an dubaa bacalkaas dubaha la yidhaahdo waa bocorka ama kajiidka wey uba qaarkeed qaar kamid a ah uba laga sameeyaa ubadaas adhow biyi iyo sharaab waxbaa lagu shubtaa marka ha ku shubanina sharaabka la qooyey ee timirta iyo cinabka iyo laga sameeyey ha ku shubanina dubaha maxaa yeeley waxay niisoo dhuuman kartaa iyadoo khamro noqotay oo iskaar noqotay oo gaadhay xilligii khalayaanka iyo muxuuha buridda ay bushay yaa laga iska cabtaan ku waalataane walxantam xantamkana iska ilaaliya xantam waa ashuunka asagana dhoobada laga sameeyey baa xantam la yidhaahdaa jaridii wey wlmuzafati muzafadka ziftiga iyo qaar almuqayar baan soo marray hadayt almuqayar walmuzafad waa isku mid qaarka iyo ziftiga waa isku mid waa geed la gubo damaskiis damaskiisa waa kala marmarino haddii la mariyo wixii lagu shubo qawooba kadibna waxbuu keeni karaa qaala shuba wuxuu yihi warubama qaala annaqiir naqiir iyo muqayar eh, iyo muzafad way kala yihiin naqiir iyo muqayar waa kala yihiin annaqiirku waxaa weeye min annaqri baa laga keenay yani almanquur kii la qoray la qoray annaqiir iyo almanquur midka la qoray ee geedka laga qoray ee weelka laga samey geedka timireedka qaala shida wuxuu yii rubama qaala almuqayar almuqayarkana waa almuzafad ee naqiirka ma aha kii qaarka la mariyey wey wa qaala ixfiduuhu xifdiya wa akbiruu bihi u sheega man waraakum dadkii laga dambeeya intaad barataan dadka la gaarsiiya ila waxaad baratay eed sugtay maa dadka gaarsiin kartahay wa qaala abubakr baa wuxuu yii fi riwaayati man min waraa'ikum iyo man waraakum labadaas weeyaan min waraa'ikum gadaashiina iyo man dadka waraakum inaga dambeeya walaysa fi riwaayatihi almuqayar kuma sugnaa riwayat abubakr meesha muqayar marka almuzafa buu yihi waana isku mid qala xadaثnii cubaydالlah بn mucaadi xadaثna abi xaw xadaثna nasr bn caliy الjahdami nasr bn cimraan nasr bn caliy bn cimraan aljahdami qaala akhbaranii abi aabihiisna waa caliy qaala akhbaranii abi qaala waxay dhaheen jamiican dhamaan qaalada waa labadan sanada xaad kala goysay xadaثna qura ibn khalidin qurat bnu khalidin an abi jamrata nasr بن cimraan dubaci an ibni cabaas radi allahu canhuma an nabiyi sala allahu aleyh waalih wasalam bihada alxadii xadiidka aan soo marray naxwi xadii shucba shucba xadiidkiisi oo kale wa qaala wuxuu yidhi anhaakum amaa yunbidu anhaakum camaa yunbadu waxaa inaga reebayaa camaa waxa yunbadu lagu tuuro fi dubaa'i dubaha iyo bocorka wanaqiir weelka naqiirka ahee la qoray geetimireedka laga qoray walxantam ashuunka dhoobada laga sameeyey wlmuzafa weelka ziftiga la mariyey ama qaarka la mariyey waxa lagu tuuray iska ilaaliya ama yumbad yumbadu waxaa laga wadaa timirtii iyo cinabkii waxaa la qaadi weel baa lagu tuuri biyana waa lagu shubi waa loo daynaya ilan wax lagu shiido lama hayo wax lagu shiido iyo khallaado lama hayee marka yumbad nabiidka halkaasa laga keenay nabiid min anabdi yumbadu fi duba wanaqiir walxanta walmusafa intaad ku tuurtaan biyo ku shubtaan yaad deena maalin iyo laba maalmoodba markuu ku mayaado yaad cabbaysaan mararka qaarkood isagoo khamro noqday iyo iniiga bani iska ilaaliya wazaada ibnu mucaad fi xadiiii can abihi qaala waqaala rasul sal slam wuxuu ku yiri lilashaj ashaj cabdilqays ahaa almundir ibnu caaid baa la yihahda almundir ibnu caaid waa ninkii markuu munqid ibnu xayaan warka u keenay soo kacay isagoo wafdiga wata wuxuu nabiga ku yidhi ina fiika khaslatayn laba khaslo laba xaalo yaa kugu sugan laba xaalaa gudahaada ku jirto laba dabeecaad leedahay yuxibuhum ullahu ilahay uu jecelyahay ishuu dirbo geliyeen rasuulka sala allah alay wasalam waana loo waxyooday rasuulka sala allahu alay wasalam oo in ninkan sifaatkan ayagaa uunan ahayn sifaat tasanuca oo iska keenkeena ee ilaahay ku abuuray isaga markuu yidhi nabi alla ma xaddu nigu dhacay mise wa agg alle alle kaaga timi dar alxilmu dulqaad iyo caqli iyo walaanaatu taani iyo dulqaad xilmiga hadda waxaa loo jeeda alcaql liyalini waa ku nabiga ka hadlaya salaada sufuufteeda muxuu yidhi liyalini ululaxlaam wanuha ah, waa kii lahaa marka dadka waxgaradkaa ee caqliga marka caqlina waad leedahay iyo garaad walanaatu deganaanna waad leedahay iyo xasilooni waxaa labadaas sababba keentay oo nabiga uu ka keenay wixii loo waxyooday haddana uu ku arkay markaasi markii nabiga calayhi salaam nimankaa u imaadeen ee magaalada madiina soo galeen o l wakaa rasuulka ilaahay nimankii kale halmar bay dharjac soo siiyeen oo waa niman hilowsan way isxajin waayeen nabiga toosa ugu imaadeen sala allahu aleyh waali wasalam ayagoo dharkoodii qaba ay kusoo dhidideen ee ay kusoo socdeen rarkii iyo gaadiidkiina aan rarka ka dejinin yay si usoo socdeen nabiga suwada tuuray sala allah alay wasalam asagana intuu gaadiidkiisa rarka ka deji oo dharkii uu qabeeye safarkaa iska bedelay oo dhar nadiifa soo xidhay yuu nabigu u yimid sala allahu aleyh waali wasalam taa marka waxaa weeyaan waa anaa'ada iyo deganaanta uu nabiga ku mulaaxdeeyey ta labaadee xilmiga iyo aqoontana waxaa weeyaan markuu nabiga ay u imaadeen oo la wada fadhiistay yuu nabigu wuxuu yidhi tubaayicuuna calaa anfusikum wa qawmikum naftiinna iyo idinkoo qoonkiina matalaya ila mubaayacoodoo heshiis ula gala diintan inay u garab istaagaysaan aada qaadanaysaan markaasi dhammaantood waxay dhaheen nacam waan ogalla reerka anaga annaga afkooda ku hadlayno markaasu isagana wuxuu yidhi inaka lam tusaawil irajula can shayin ashadda calayhi min diinihi nabi allahu qof wax diintiisa iyo muctaqadka qofkan uu caqiidaysan yahay ka culus oo qof lagala hadla ma jirto qof wuxuu caqiidaysan yahay oo soddon sano afartan sano kontan lixda ku gaaray wax lagala hadloo ka adag ma jirto saas darteed nubaayicuka calaa anfusina naftaanada horta iyo annaga waaka diyaar baanahay waa kula mubaayaconayna wa nursilu man yadcuuhum dadkaa naga dambeeyana dad u yeedhaan u dirayna dacwadana ugu yeeraynaa kii kusoo na soo raacana annagu naga mid kii kale oo na diidana waan la dagaalamaynaa laakiin hadda ma dhihi karo annaga afkooda ku hadlayno muslimiin bay noqonayaan markaasuu tanna waa caqligii marka alxilmu walanaa caqlina waad leedahay deganana waad leedahay waana kaa muuqataa hadda xag allana waa lagaaga qorayoo way kaaga sugan tahay bu nabi sala allah alay wasalam markuu yidhi nabi allow labadan sifo ma laba sifo oo ugu cusubba mise waa qadiim wuxuu yihi waa qadiim buu yidhi markaasuu alxamdu lilahi yidhi ilahay igu dabeeceeyey xadaثna yaحya بن أyubi qala xadaثna iبn culay ismاعيل qala xadaثna سacيid بن abi crubata can qataada بn dicama qala xadaثna man laqiya اlwfda dad la kulmay wafdigii aladiina qadimuu calى rasuli nabiga usoo galay min wafdi cabdilqays qaala saciid ba wuxuu yihi wadakara qataada wuxuu sheegay abanadr buu ka sheegay abu nadrata raggaa uu leeyahay waan la kulmay abanadra kamida way la kulmeen can abi saciidin alkhudriyi fi xadiidi hada ana unaasan dad min cabdi qaysin reer cabdilqaysa yaqadimuu soo galay calaa rasuulilah nabiga usoo galay calayh salaam faqaaluu waxay dhaheen yaa nabiy allah nabiga ilaahayow inaa anagu xayun qabiil baan ahay min rabiicati rabiica xayiga waxaa la dhahaa xaafada magaalada kamida ayaa xayi loo isticmaala kadib waxaa loo isticaarooday oo lagu dejiyey qowskii laftirkiisii inaa xayun qabiil baan nahay min rabiica reer rabiica wa baynanaa anaga iyo wa baynaka adigana kufaaru mudar baa noo dhexaysa walaa naqdiru ma karra calayka inaan kusoo gaarno ilaa fi ashhuri lxurub bilaha xurmada afarta un um baan kusoo gaari karaa afarta bilood oo xurmada le maxay yihiin ya akay ka bilaabanay dilqacda wa dilxija walmuxaram saddexdaa way isku xigaan midda afaraadna rajab mudar aladi bayna jamaad alaakhir wa shacbaan jamaad alaakhir iyo shacbaan udhexaysa afartaa biloodba waxaa la dhahay ashhur lxurum Ah, minha arbacatun xurub waa ka ilahay leh famurnaa na amar biamrin amar naamuru bihi aan amarro man waraana dadka naga dambeeya wanadkhulu bihi ljana jannaan ku galla annagana ku camal falno idaa naxnu axadnaa bihi haddaan qaadano faqaala rasul la sal slm wuxuu yidhi aamurukum biarba afar baan amraya wa anhaakum can arbac afar shayna waan iga reebaya ucbudu llaha ilahay caabuda walaa tushrikuu bihi shayan waxna hala wadaajinina waaqimuu salaada salaada ooga waatu zakata zakada bixiya wasuumuu ramadaana sooma afarta waaweyn waacdu lkhubursa midda shana ah afaraad acdu lkhumusa min alhanaaim haniimada ka bixiya khumus shameelada meel keena inta kala qaybsada wa anhaakum waxaa inaga reebaya can arbacin afar shay can idubaai weelka laga sameeye ubada bocorka walxantam iyo anshuurka dhoobada laga sameeye walmuzafati weelka zaftiga iyo qaarka la mariyey wanaqiiri haantimireed naqiirku waa haantimireed geedka timirta laga sameeye qaaluu waxay dhahen yaa nabiy allah maa cilmuka maxaa ku baray oo ka taqaanaa binaqiir naqiir maxaad ka taqaanaa magaala baad joogtay intaasood magaalada majooga baad aheede iyo qoridooda reerbaadiyaha yaqaan qaala waan aqaanaa jidcun waa jirid geed jiridiis wey tanquruuna aad ordaysaan aad xordaysaan oad qoraysaan markaasaad deena weelta ka dhigataan ama dhiil ama haan ka dhigataan yaad fataqdifuuna fiih waxaad ku tuuraysaan min alqudayca timirta qudaycada la yihahdo ku tuuraysaan oo deena markay biyihii iyo ayada intay isku mayaadaan ay macaanaato yaad cabaysaan waxaad wadaanba maalmo kadib khamri isku bedeli idinkoo ogeyn iska jira marka qaala saciid baa wuxuu yidhi aw qaala min atamri qudaycaada timirtii ka mid ta uma tasubuuna waa nooc timirta yaryar kamida qudeecadu min atamri kamida uma tasiibuuna bihi min almaai biyaad ku shubaysaan timirta yadaheed xataa idaa sakana kalayaanuhu markaas dena buri oo buri oo buri xataa idaa sakana markuu dego halayaanuhu karkiisii uu karaya marki ay degto karka ay joojiso yaa sharibtumuhu cabaysaan xataa ina axadakum midkiin aw ina axadahum dadka mid kamida la yadribu wuxuu garaaci oo ku dhufan bibni camihi adeerkiisa uu ku dhaaran jiray garabka u ahaa yu biseefi seef madax kaga dhufan ama lugta ku dhufan sharaabka asaga waxaad cabtaa marka dambe khamru isku bedeli waad cabaysaan idinkoo wada cabiyo ilmaadeerti ayaa midkii ilmaadeerki inadeerkiisii u jeclaa ayuu seef ku dhufanaya waxa marka inadeerkaadii aad jecleed seef inaad ku dhufato kaa keenay inaad iska fogaato weeyaan oo weliba sadudharaa'ic aad sii samayso yani sadu daraa'ici lmuusila ilayha ilaa hadi اlkhamr wixii ku gaarhsiinaya oo weelashan ay kamida yihiin marka horeba inaad ka hor tagto qaala wuxuu yidhi wafi lqawmi qowmka meesha uu nabiga la hadlaayo umuxaadareynaya rajulu nin baa ku jira cabdulqayska asaabathu ay ku dhacday jiraaxatun dhaawac kadalika sidaasna ku dhaawacmay jiraaxada ogow shaji ma aha ninkii dakranaaya almundir ibnu caayidka ma aha ogow shajaajkuna waa alra'su walwaj wixii madaxa iyo wejiga ku dhacaa shaji la yidhahdaa xubnaha kale wixii gaarana jiraax baa la yidhahdaa marka nin waxaa marka ku jiray qoomka asaabathu ay ku dhacday jiraaxatu dhaawac weliba saaqa iyo dhudhunkay kaga dhacday kadalika in adeerkii baan inta soo cabaayo intuu sarqaamay yuu seefta lugta ku dhuftay qaala marka kii baa wuxuu leeyahay wa kuntu waan qarinaayay xayaan xishooda min rasuulilah ka xishoonayo in lagu arka anoo diidan baan qarinaayay boogtii nabarka isaga ahaa ayaan qarinaya buu yidhi faqultu waxaan idhi buu yidhi fa nashrabu ya rasuul allah maxaan hadda wax ku cabnaa oon sharaabka ku darsanaa haddii kii dhoobada laga samey mxuu ahaa ashuunka aad diiday xantamkii iyo haddii aad diiday naqiirkii geedki kii geedaha laga samaynayo kii ziftiga aad diiday weelashii o dhan maxaan ku sharaabka ku shubanaa qaala wuxuu yidhi fii asqiyati aladmi sibraarada maqaarka laga sameeyey sibraarada maqaarka laga sameeye weelasha maqaarka laga sameeyey kaa sharaabka ku shubta kaasaa iska qabow oo aan kuleelka waxba saameynayno sharaabka uuna isbedelaynin allatii midda weliba shardi yulaafu la xidhi calaa afwaahi afkeeda afkana ka gunta qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul alla rasuul allow ina ardanaa dhulka anagu kaiirat ljirdaan waa meel jiir badan meel jiir badan wey walaa tabqaa ma soo harayso bihaa walaa tabqaa ma soo baaqi noqonayso bihaa asqiyat ladmi laa tabqaa ma baaqi yeelayso bihaa jardaankii iyo jiirtii ma reebayso asqiyatu kama soo harayso asqiyat ladmi wax sibraar maqaar laga sameeyo oo ka soo hari jiirka asaga ah maba jirta buu wada cuni dhaalka dhibka badan baa eber ka dhigaaya faqaala nabiy llahi sala la alay slam wuxuu yidhi wain akalat aljirdaan wain akalat aljirdaan wain akalat aljirdaan ha cuno jiirka hadduu rabo jiir haba cuno jiir haba cuno oo jiir baa naga cuni darteed weel khamre keenayo lagugu banayn maayo ilaa ad ka fahantaan khamrada waxa keeni iyo calaamaadkeeda taxriimkeedina si fiican qalbigiina u galo aad banaanka ka istaagtaan markaa kadib baa loo ogolaayo walashoo dhan isticmaala daraf waxma xarima waxna ma iskaarka iyo khamrada iyo waxa sarqaanka keeno iska dhawra laakiin marka hore waxaa la yidhi waa kala taljeedaan waad ku qasbantihiin weel maqaar laga samey keliya on sharaabka kushubta iyo juuska qaala wuxuu yidhi waqaala nabiyullah sal slam liashaji cabdilqays wuxuu ku yidhi ina fiika lakhaslatayn laba khaslaaniyo kugu jirta oon kugu arkaa yuxibuhum allahu ilahay uu jecelya alxilmu caqli badni iyo garaad iyo walanaatu deganaan iyo xasilooni iyo cadamu cajale iyo degdeg kaama muuqato xadaanii maxamed bn muhana wanu basheer bin daar qala xadaana ibn abi adiyi maxamed bn ibrahim an saciid bn abi carubata an qataada bn dicaama qala xadaanii ayru waaxidin qof ka badan oo laqiya daka wafda wafdigaa la kulmay wadakara abaa nadrata buu ka sheegay an abi saciid alkhudri ka wariyey ana wafda cabdilqaysi lamaa qadimuu markay soo galeen calaa rasuuli illah bimili xadiidi ibni culayata kayra ana fiihi watadiifuuna weelasha noocaasa watadiifuuna waxaad ku tuuraysaan fiihi weelkaasi min alqudaycaat timirta qudaycada la yidhaahdo aw itamri jumlatu tamri timir ideelkeed noocay ahataba iyo walmaa biyaa isku dhex daraysaan kadib deena waad ku sarqaamaysaan walam yaqul qaala saciid aw qaala min atamri ma dhihin riwaayadan mutaabacaadu weya dib u fiiri xadaanii maxamed bnu bakaar albasriyu qala xadaana abu caasim ibn adaxaaq ibni makladin can ibni juraydin cabdilmalik xaw xadaanii maxamed bnu raaficin maxamed bnu raafici naysaburi walafdu lah xadiidka lafdigiisa asagaa leh qaala xadaana cabdrazaq bin hamaam asancaani qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik way iskugu imaadeen qaala akhbarani abu qacata wasmahu suwayd bnu ujayr abu qaca suwayd ibnu xujayrin ana abaa nadrata ahbarah waxasanan ahbarahumaa ah, oog waxaa ku jirta nooc rakaka ah laakiin macnaha waxa weeyaan qaala ibnu jurayj wuxuu yihi akhbaranii abu qaca i waramay ana abaa nadrata ahbarahu u warramay ko waxasanan xasan xasanka xasanubisri maaha alxasan ibnu muslim baa la dhahaa alxasan ibnu muslim ibnu yanaqin xasan ibnu muslim ibnu yanaq baa u warramay isaguna ahbarahuma labadaba waa ka warramay labadaba oo abaa nadra iyo xasana wada socda labadaba waxay u warrameen abaqazca ay u warrameen marka wuxuu abuqazca ka warramaya labadiba ana aba saciidin alkhudriy ahbarah ana wafda cabdilqays lamaa atow nabiy allahi markay nabiga ilaahay u imaadeen sal slam qaaluu waxay dhaheen yaa nabiy allah jacalana allahu fidaaka ilaahay furashadaada hanaga dhigo wixii dhibow kusoo gaari lahaa annaga hanagu dhacdo hanagu furte maadaa yalagu furta adi lagaaga furte maadaa yaslxu lana maxaa noo bannaan min alashrabati sharaabka la cabo faqaala wuxuu yidhi laa tashrabuu ha ku cabina fi anaqiir ee fii inaai naqiir weelka haanta timirta laga sameeyey geedka salkiisa timirtaa la xordaya sharaab baa laga samays weel baa laga samayn sharaabka lagu shubani qaaluu ya nabiy allah jacalana allahu fidaaka allah nagu kaa furto atadri ma og ma naqiir naqiir waxaa lo dhaha miyaa taqaanaa qaala nacam waan aqaanaa aljidcu waa geed salkii ama jiridiis yunqaru la xordaayo oo la qoraaya wasatau dhexda laga xordi walaa kaasa weya markaas sharaab laga samays lagu shubanaya walaa fi dibai dubahana ha isticmaalina bocorka laga sameeyey walaa fi lxantamati ashuunka dhoobada laga sameeyana sharaabka ku shubanina wa calaykum waxaad laasimtaan oo isticmaashaan bilmuuka biasiqa almuuka sibraarka la xidhay almuuka alladii yulaau baan soo maray afka laga xidhay kauna isticmaala lakin weelasha kale iska ilaaliya kadib maxaa ka dambeeyey in la nasakhay oo weelashan oo dhanba la ogolaaday in la isticmaalo markay iska barteen khamrada waxay tahay quluubtoodana ay ka gooday imaankoodana u xoogaystay waxaa weel kasta isticmaala laakiin calaama khamra baratee iska ilaaliya wallahu aclam bilahi towfiq wsala allah wslama ala nabiyina mxamed